بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى haddii allaha awooda li ogolaado waxaynu insha allahu tacaala in yar ka hadli doonaa biidn illahi tacaala bayaan Eh, ka soo baxay magaalada garowe culuma kasoo saartay insha allah ayaynu waxaynu ku samayn doonaa insha allah waqafaad gaagaaban baynu ku samayn doonaa biidn illahi tacaala qaybaha meelaha qaybtood ayaynu ku samayn doonaa intaynaan marka kaa u gudbin awalan waxaan tacsi u diraynaa insha allah dadkii muslimiinta ahaa ee shalaytoo lagu gumaaday masjid masaajidada kamid a ah, xamar ka mid ah iyaga oo ilaahay diintiisi baranaya lagu gumaaday halkaas dadkaas eheladii ay ka geriyoodeen waxaan u diraynaa tacziir insha allahu tacaala waxaana leenahay insha allahu tacaala xisaabsada biidni illahi tacaala dadkaasu shuhado weeye insha allah maxaa jira ilaahay dartiis ayaa loo dilay gacanka gardaran baa dishay shuhado weeye xisaabsada biidni illahi tacaala dadkii ay ka geeriyoodeen waxa weeye insha allahu tacaala iyaguna khayr iyo janna aan u rajaynayna adinkana way idin shafeeca qaadi doonaan insha allahu tacaala caawi xataa walaalaha waxay ii sheegayeen rag ka mid ah in magaalada kismaayo nafkeeda masaajid wax lagu weeraray baa lii sheegayay wax la yaalay kolley intay tahay ma aqaano marka waa iska caadi oo waxa weeye zaczaca ama ma garanaysaa amniga in la rabo in la khalkhalgeliyo meelaha ay muslimiintu muwaxidiinta ahi ay joogaan oo ilaahay diintiisa lagu dabaqo lagu tadbiiqinayo ayay waxay doonayaan inay khalkhalgeliyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay diintiisa aan lagu dhiqin dhulka ayay doonayaan laakiin kuma guulaysanayaan ilahay baa diiday subxaanahu wa tacaala yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahi ilahay wuxuu yidhi wayaba allahu ila an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun ilahay wuu dhammaystirayaa nuurkiisa biidni illaahi tacaala soomaaliya iska daaye africa iyo carabtu gaari doonaa insha allah iska daa soomaaliya ka hadlaysaane africa iyo carabta ayuu gaari doonaa nuurka halkaa ka soo baxay biidni illahi tacaala waxaa arrinkan ka dambeeya oo wada gaalo weeye gaaladuna waxay adeegsanaysaa munaafiqiin wey waana shaqadoodii wey ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala munaafiqiintu inay arrinkaa ku shaqaystaan laqad ibtaqaw lfitnata min qablu waqallabuu laka lumuura xata jaa alhaqu xataa jaaa alxaqu wa dahara amru اllahi wahum kaarihuun weligood bay isku dayi jireen xaqiiqaday bedeli jireen tawxiidka iyo khayrka ayay shirki ugu yeeri jireen iyo xumaan gaalnimada iyo xumaatidana waxay ugu yeeri jireen diin iyo tawxiid guusha iyo khayrkana waxay ugu yeeri jireen guuldarro ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala iyagoo karahsanaya oo diidan ayaa sanka laga gelinaya xaq ugu soo daahiraya sidii munaafiqiintii nebiga zamankiisii joogay ee iyaga oo wareersan ee leh diintaanu ma hirgelayso meelna ma gaarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diintiisi uu muujiyey iyagana meesha ku khasaareen nafsu dariiq wey mar kasta oo tawxiidku meel kasta uu kasoo muuqdo waa laysku dayayaa in la joojiyo laakiin lama joojin karay wuu soconaya wey waxaan leenahay marka insha allahu tacaala laakiin waddada wadda caqabaad leh wey maaha wadda ma garanaysaa iska haloosi ah maa oo la marayo maa ubax iyo wuruud leh maaha ninkii mar halkaa gala waxa weeye dagaal baa soconaya alxarbu sijaal maalin walba qolo ayaa la legdayaa maalin walba qolo ayaa wax la yeelayaa laakiin guusha waxaa iska leh waalcaaqibatu lilmuttaqiin muttaqiinta ayaa guusha yeelanaya iyaga ayaa u dambaynaya dhulka iyagaa dhaxlaya u haraya sidaa xaalku noqonaya haddii ay dadku muttaqiin yihin oo ilahay laga baqo subxaana wa tacaala intaa marka haddii aynu kaga gudubno waxaynu u gudbaynaa biidn illahi tacaala markaa e, mawduuceennii aynu ugu talagalnay insha allahu aynu nihi waqafaad baynu u bixinay cala bayaan garowe bayaankii garowe kasoo baxay inaynu xoogaa aynu meelo ka istaagno meelaha qaybtood aynaynu ka fiirfiirino insha allah meelaha muhiimka ah bayaankan waxaa insha allahu tacaala e, tiri waa soo saaray jamaaca jamaacaadka muslimiinta kamid ah ee soomaaliya kamid ah qoliha jamacatu اlictisaam bilkitaab wasunna fi madinati garow bay kusoo saareen ayay ka soo saareen jamaacadaas waa jamaaco la oran karo waa hooyadii waxa weeye dacwadan salafiyada la yidhaahdo jamacaha wey asalkeeda ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala waidaa qultum faacdiluu mar allaale markaad wax sheegaysaan cadaalad baa laydinka rabaa bu ilahi leeyahy subxana wa tacaala aan maantay tawxiidka tawxiidiga ah iyo khayraadka dhulkan ka soconaya dacwadaas asalkeeda nimankii keen iyaga wey magacyo kala duwan ha ku soo mareen laakiin asalkeeda raggaasa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soomaalida uu dacwada uu ku fahamsiiyey taariikh dheer bayna leedahay wax badan bay soo martay waagii dambe sagaashanaadkii markii lasoo gaaray haddana dagaaladii dhici jiray oo ma garanaysaa lagula dagaalamayey mar xabashida lagula dirirayey mar lagula dirirayey nimankii kaleeto oo ma garanaysaa calmaaniyiinta ahaa dagaaladaasna sidoo kaleeto iyada ayaa oday ka ahayd oo waday laakiin awaan alakhira ah, waayadii dambeeto markii lasoo gaaray khaasatan adigu muddadii dambeba xoogaa waxa weeye waxaa lagu jiray jamacada in la tuhmayo oo laleeyahay manhajkii saxiixa ahaa jamaacad waa ka leexatay oo ahaa tawxiidka iyo jihaadka iyo khayrka howlaha noocaasa in la wado way ka leexatay waxayna u iilatay dhinaca iyo mar walba waxay isu sii dhowaanayeen nimankan duqaada la yidhaahdo ee ka taliya inta badan gobollo badan oo soomaaliya ku yaalla ka taliya ayay mar walba isu sii dhowaanayeen iyagoo mar walba sheeganaya dacwada ayaa ku jirta arrinkaas ama maslaxatu dacwa ayaa ku jirta waxay aada iyo aada usoo ifbaxeen oo dhaliishooda aada iyo aada usoo baxday markii ay bilaabteen ama ay bilaabatay maxaakimtii wixii la odhan jiray kacdoonkii koonfur ka dhacay ee nimanka maxaakimta ahay dadka muslimiinta ah islaamiyiintu ay hogaaminayeen arrinka ayuu aad iyo aad usoo caan baxday jamaac ahaan arrinkaas ugama aanay qayb qaadan waa laga yaaba afraadin looga qayb qaatay laakiin magac jamaaco loogama qayb qaadan aad iyo aadna uma taageersanayn kadibna iyaga oo saluugsan ayaa waxaa dhacday jabkii amaama ma garanaysaa imtixaankii ayaa dhacay oo xabashidii waddanka soo gashay taasna iyadana sidoo kaleeto xabashidii markii ay timi kama aanay qayb qaadan si jamaaca ahaana ah ugama aana qayb qaadan lakin afraad waa laga yaabaa in looga qayb qaata dhaliil baa marka mar walba halkaa ka jirtay active kama aan ahayn howlaha gaaladii nimankii markii ay baxday amxaaradii waa laga yaabaa marka in rag kamidii ay ka hadli jireen laakiin jamaaca ahaan uguma aanay jirin amxaaradii markii ay baxday mu'tamarkii lagu qabanayay xamar ee sanadkii hore bilowgiisii markii amxaaradii baxday muctabarkii lagu qabanayay iyagu ma aanay wada lahayn laakiin iyagaa ka ahaa hawlwadeenno iyagaa ka ah iyagaa odayaalka odayaalkahaa oo hawlwadeenno ka ahaa ragga odayaasha ah oo ugu sarsareeya ragga hadda aynu arkayno ayay ahaayeen iyadana bayaankii halka ay ka soo saareen wuxuu ahaa bayaan aan wanaagsanayn oo did ku ah nimankii muwaxidiinta ahaa ama mujaahidiinta ah hawsha waday maxaa jira wuxuu bayaanku u hiilinayey nimankii dawladda sheeganayey ee jabuuti lagu soo sameeyey iyo kuwii kaloo ka horreeyey ayuu u hiilinayay oo waxay lahaayeen nimankan hawsha wada oo soo dadaalay hawshii ha joojiyeen qoladaasna xisbigaasna xisbigaa shaydaankana ha ku biireen ayay lahaayeen kadibna silsilado muxaadaraad ah oo arrinkaas ay ku taxqiijinayaan bay xamar ka bilaabeen xamar markii dambe dagaaladii markii ay ka dhaceen haddana waxay u wareegeen inay gobolladaas kale ay tagaan gobollada nimankaas gobollada waqooyi galbeed iyo gobollada waqooyi bari ayay tageen oo muxaadaraad aad iyo aad u tiro badan oo ku wajahan nimankaa dagaalamaaya dagaalka ku jira jihaadka ku jira ee laysugu tegay ku wajahan sidii loo kala furfuri lahaa dagaalkaasna loo ceebayn lahaa oo loo xumayn lahaa ilaa hadda la soo gaaray xilligan hadda la joogo ay haddana mu'tamar qabteen muctamarkaas oo ay ka soo saareen qodobo badan qodobadii baynu insha allahu tacaala marka aynu fiirin doonaa qodobadan marka anigu markaan fiirshay yacni waayadii hore jamaacada sidaan ku niqiin ma aha waxaad u malaynaysaa ma garanaysaa inay wax niman iska siyaasiyiin ay qoreen oo niman culimo ah hadal culimo meesha aniga igama muuqanayo aan idiin akriyo marka hadalka u horeeya waxay leeyihiin hadalka u horreeya nucaha fiirin doono insha allahu tacaala markii ay soo bilaabeen oo ay xamdigii ilaahay subxaana wa tacaala iyo bisinkii iyo ka soo mareen eh, soo akriyeen kadibna jamaacada iyo hawsheeda iyo waxeed ay soo sheegeen iclaanka laisku waafaqay jamacada isku waafaqday bay sheegeen kadibna waxay yidhaahdeen alazma somaliya wlmakraju minha waxay yidhahdeen azma yani dhibaato soomaaliya ka jirta iyo qaabka looga baxayo ayaan rabnaa inaanu idiin sheegno tara jamacat lictisaam bilkitab wasunna jamacadana waxay aragtaa ictisaam kitaab sunna bilkitab wasunna la yidhaahdo ana somal caanii walaa yazaalu yucaanii mundu caam kun sagaal boqol sagaashan kowdii dhib bay ku jirtaa kamana zuulin inay dhib ku jirto ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii min nataa'ij wa aathaar inhiyaari nidaami dawla taasoo ay tahay wixii ka dhashay iyo raadkii ay reebtay dawladdii nidaamkii dawladda oo burburay iyo wa istixkaami alfawda iyo inay markaa fawda ay meeshii la wareegtay wa duhuuru lfitani cumyaa iyo halkaa inuu kasoo daahiray fitan indhala inuu soo daahiray waalxuruub alahliya iyo xuruub sokeeye dagaalo sokeeye meesha ka dhaceen iyo walghazwu khaarijiyi iyo ghazwi dibadda ka yimi duulaan dibadda ka yimi mima addaa walaa yazaalu yu'addii ila akbari kaarisa insaaniya fi hada alcasr kaas oo sameeye welina aan ka tegin in uu ma garanaysaa uu samaynayo kaarisa yacni dhibaato aada iyo aada u weyn oo casrigan ku dhacda insaaniyada ku dhacda oo min qatli nufuus watashriid watadmiir mumtalikaat taas oo ah dad in la laayo iyo dad in la barakiciyo iyo xoolo inay burburaan wa halaaku lanfusi fi lbari walbaxri nafi inay ku burburto bad iyo beriba <clears throat> wa tacadul lmasaalix masaalixda inay baaba'do wa fashal kulla alxukuumaat xukuumad walbi inay fashilanto allatii taasoo shukilat min khaariji albilaad taas oo lagu soo dhisay waddanka dibaddiisa liictimaadihaa cala alxuluuli alkhaarijiya taas oo ictimaadaysa xuluusha ama xalalka khaarijiga ah almafruuda ee ma lagu farad badalan min xuluuli dakhiliya intii wadanka dhexdiisa xal laga raadin lahaa walidalika tara aljamaaca jamacadu marka waxay arkaysaa mashaakilkii markay soo bandhigtay bay marka waxay rabtaa inay sheegto waxa ay marka u socoto wey intaana marka halka aan dhaafin waxa ay sheegeen horta azma soomaaliya inay ka jirto ayay cabireen iyo sidii looga bixi lahaa sidii looga bixi lahaa way soo socdaan lakin azmadii ayay qiyaaseen wey halka horta marka waxaa iga muuqanaysaa walaadada inay niyad xumo ku jirto ah ma garanaysaa in meesha mashaakil iyo dhibaato ay ka jirto asma soomaaliya way ka jirtay way ka dhacday kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii wayna soo socotay ilaa muddo aad iyo aada u tiro badan ayay soo socotay muddada aad iyo aadka u tirada badan ee asmadu soo socotay qaraaraad noocaan oo kaleeta ah oo ay jamaacadu saan oo kale usoo saarayso aniga ma xasuusto wallahu aclam waxa marka isweydiin leh asmadan hadda la sheegay oo hadda khuruujkeedii la raadinayo hadda meel kasta oo soomaaliya asma kama jirto meel kasta oo soomaaliya asma kama aana jirto koonfur markii xamar laga reebo iyo canaasiir yaryar oo iska jirta magaalada muqdisho markii laga reebo oo dhibaato ka jirto intada kale alxamdu alxamdulilah nicmo ibro aan ka jirta dhul aada iyo aada weyn soomaaliya malaa kala bar wey haddii aana ka badnaynba min kenya ilaa gobolada dhexe laga soo gaarayo yani xuduudda kenya ilaa laga soo gaarayo gobolada dhexe waxaa ka jirta nicmo iyo barwaaqa tawxiid baa ka jira waxaa ka jira shareecada ilaahay subxaana watacaala la isku xukumo waxaa ka jira amni baa ka jira jamaacadu ma aana sheegin asmadii xataa qayb baa laga baxay laakiin weli qayb baa hartay oo in laga baxo la rabaa ma aani oran laakiin mashaakil baa jiro o aan weli aan dhammaa oo tiro badan ayay leedahay magaranaysa waxa khayra ma aana sheegin waxaa jirtay jamaacada hadda ka hor waxaa jirtay inay mar uu ka jiray maamul islaami iyo jamaacada hoos yimaada magaalada luuq magaalo yar oo geda ku taalla ka mida ah waxaan ma degmo inay tahay oo luuq la yidha meelaan tegay maaha luuq la yidhaah wuxuu maamulkaasu ka jiray sagaashan iyo kolley shantii sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo toddobadii saas baan ka leeyahay inu ahaa maamul yar magaaladaa ka jira buu ahaa magaalo yar wa berigaas waxa weeye magaaladaas aad iyo aad baa loogu faani jiray aad iyo aad baa loogu faani jiray gudaha iyo dibaddaba videoyaal baa laga soo duubi jiray dibadda la keeni jiray yacni maamulka iyo khayrka halkaa ka jira iyo nicmada iyo barwaaqada ka jira arkaa la ohan jiray waana tuulo wa degmo degmo yarwa jamaacadu markaa u arkaysay toosh weyn bay wadatay ay ku arkayso tuulada yartaa luuq la yidhaahdo laakiin hadda jamaacadii tooshkeedii waa qaban layahay min kenya ilaa galguduud waa qaban layahay cadaalada imaada marka in cadaala ah lamesha cadaalad baa loo baahan yahay waxaa la rabaa qofku inuu cadaalad wax ku fiirsho oo uu weliba waxaan u malaynayaa ma xasuusto wax xuduuda in laga oofin jira meesha laakiin kolley amni baa ka jiray maamul islaam baa ka jiray amni baa ka jiray kala dambayn baa ka jirtay fisqi iyo xumaati laguma samayn jirin intaa waa huba inay ka jirtay laakiin maantay waxaanaan weligay arag ayaanba aragnayba waxaan aragnay shirkigoo la zuuliyey waxaan u malaynaya waxa ugu dambaysay zamankii maxamed cabdiwahaab laba boqol oo sano ka hor wey ayaa ugu dambaysay baan u umalaynaya shirki sidaa loo zuuliyo waa maxamed cabdiwahaab waa waxa ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala qubuulka uu ummadda ku siiyey dadka muwaxidiinta ay ku jecel yihiin waxa weeye shirkiga uu zuuliyey bay ahayd ee uu la dagaalamay wuxuu la dirirayey qubuuray ahaayen wax kaleu la dirinaya ma jirto sharafta iyo qiimaha iyo waxa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala taasay ahayd anagu maantay markii rag innagayna ka midi ah ay fuliyeen shiikhaba waa ammaanaaye maxaan qoladan kula ammaani weyn marka horeysa cadaaladi maadan cadaalad baa loo baahan yahay sidoo kale shareecada ilaahay subxaana watacaala laysku xukumayo iyadana oo axkaamta shareecada laysku xukumayo iyadana maxaa lala sheegi waaya inaan weligan arag inaynu maqalno uun maahan kitaab inaynu ka akrino maahayn sidoo kaleeto nidaamka dawliga ah ee wanaagsan ee islaamiga ah yacni siyaasa sharciya ah ee islaamiga ah ee soconaya ee bilowga ah ee aada iyo aada u wanaagsan ee zakawaadkii la aruurinayo ee dhammaystiran ee soconaya amnigii sugaya wixii kaloo arrimaha bulshada uu ka qaban karo ka qabanaya isaga oo xisaar iyo dhibaato iyo mashaakil ku jira oo wax taageeraya aanay jirin maxaa loo arki waayo yani arrinkaas dhan wuxuu kutusinayaa in meesha aan si cadaalad aan ah waxba loo fiirinayn baa meesha ka muuqanaysa wa waxay yidhahdeen marka wadaadadu xuluushi baanu marka haynaa bay yidhaahdeen iyadana way yidha xuluushi baanu ka bilaabaynaa anahu min adaruura waxa daruura anahu ah, min adaruuriyaati bay yidhaha alati taasoo laa yumkinu biduunaha aan iyada la-aanteed aan la helihayn alxifaadu calaa maqaasidi sharci sharcigu waxa uu doonayo maqaasidiisa aan la xifdin karahayn ilaa in la helo maahine iqaamatu xukuma xukuumo ayaa loo baahan yahay soomaaliya xukuuma soomaaliya in la taago bay yidhaahdeen daata shawka oo xoog leh yatafiqu calayha soomaaliyuun way isku waafaqsan yihiin soomaalida oo dhan isku waafaqsan yihiin bikulli iyaga baa sii sheegaya fi'aatihim fiaadkood o dhan isku waafaqsan yihiin oo tuxfadu bihaa lagu ilaaliyo ama taxfadu bihaa soomaalida u xifdida annufuusa nafta u xifdida oo wayubsadu biha alamna amniga lagu fidiyo ama amniga fidisa wayataxaqaqu linnaasi fi dillihaa masaalixahum diiniya wa dunyawiya dadkuna ay ma garanaysaa danteedii dantoodii dunyawiga ahayd iyo tii aakhiraba ay hoosteeda ay ka helaan ayaa loo bahan yahay halkaan marka meeshaanaan rabnaa marka inaan waqfa ka samayno biidn illahi tacaala wadaadadu marka waxay yidhaahdeen waxa looga baxayo xuluusha looga baxayo xalka koowaad ee ugu muhiimsan ee ugu horeeya waxa weeye bay yidhaahdeen in dawlad xoog le helo waxay sheegeen dawlad xoog leh laakiin dawladdan manhajkeedi ma aanay sheegin waxay ku dhaqmi lahayd maxay ku dhaqmaysaa ayna shareeca shareecada ilahay miyay ku dhaqmi dimuqraadiyad miyay ku dhaqmi doontaa imaa ina shareeca ku dhaqanto imaa inay ku dhaqanto sharci ilahay waxaan ahayn sida marka meesha ka cad ihtimaamkaasu meesha kuma jiro waxaana kutusinaya waxay yidhaahdeen culimadu fi'aadka oo dhan inay ka qayb galaan oo fiaadka ka qayb gelaya imisay yihiin mushrikiintii baa ka qayb gelaysa munaafiqiintii iyo murtadiintii baa ka qaybgelaya muwaxidiintii baa ka qaybgelaya kulligood oo dhan dawlad qancisa weliba ayaa loo baahanya way kulli ku qanacsan yihiin dawladda ilahi baa idinku dharshay laga helaya hal yuujad hadihi dawla dawladdaa ma la helayaa dawladaasu macnaheedu waxa weeye dawlad ay gaaladu raalli ka tahay wa ilaa dawlad ay muwaxidiintii raalli ku yihiin nin muwaxida indhihiisa ma qabowsanayaan ilaa uu ilahay sharcadiisa arko macquul maaha inuu raalli noqdo maxaa jira qaayaha uu adduunkan u joogo baa waxay tahay in uu arko ilaahay kitaabkiisa oo dhulka ka saray dhulka isaga ugu sarreeya qaayaha uu dhulkan u joogo wey sidaas darteed mushrikiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ma ogayaan murtadiin iyo munaafiqiin ilahay kitaabkiisa ma ogayaan waa mayo dimuqraadiyad waxa la yidhaahdo ayay yaqaaneen wa soomaaliya isku haya marka oo fi-aadkan muhiimka ah oo la rabo in laysu keeno imisa fi-a wey saad garanaysaan saddex fi-o ayaa la isugu soo celcelin karayaa saddex qaybood ayaa laysugu soo celcelin karayaa markii mabaadi'dooda la fiiriyo qaybta koowaad waxa weeye niman murtadiina wey nimanka dawladda sheegta iyo wixii raacay dawladda hadalkaas aan leeyahaana biidn illahi tacaala makraj baan uheli doonaa insha allah inay murtadiin yihiin nimanka murtadiinta ah ee gaalada la socda wa nimanka labaadna waxa weeye niman mushrikiina wey oo qubuuraha caabuda oo mushrikiina nimanka saddexaadna waxa weye niman muwaxidiina wey waxaana matala nimanka muwaxidiinta ah labada gruub ee hadda dagaalamaya maxaa jira iyaga unbaa meesha ka hadli karaya marka iyagaa matala saddexdaa gruub ayaa jooga marka meesha saddexdaa gruub baa laysugu soo celcelin karaya saddexdaa gruub marka dawlad qancisa ma la helayaa mase banaan tahay in murtadiin iyo munaafiqiin dowlad lala dhisto ilahay sharcigiisa ma ku jirtaa wadaadadu iyagaa noo sheegi doona kolley hadda waa culimo wayna ka cilmi badan yihiin iyagaa inoo sheegi doona laakiin anugu ilahay kitaabkiisa intaan aqaano kuma maqal bal ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu naga nahiyinayaa inaan munaafiqiinta inaan adeecno baa ilahay naga nahiyinaya subxana wa tacaala dawladduna in la adeeco wey ilahayna wuxuu naga nahyinayaa inaan adeecno ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala nebigiisii isagoo la hadlaya inagana hadalku iyo khitaabku inoo jeedo yaa ayuha nabiyu itaqi llah walaa tudic alkaafiriina walmunaafiqiin nebi maxamedow alle ka baq oo ha adeecin gaalo iyo munaafiqiin maxaa jira isku xiran yihin nimanka walaalow in allaha kana caliiman xakiima ibnu kahiir waxa uu yidhi min aclaa baa laga soo bilaabay ilaa adnaa baa loo wadaa nabigi baa laga soo bilaabay laakiin ummadiisaa lala hadlaya loo wadaa buyii ilahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ha raacin ha maqal baa ilah yidhi subxaana wa tacaala ibnu kasiir waxa uu yidhi ay laa tasmac minhum waxba ha ka dhegaysanin ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tastashirhum hana la samaynin maxaa la yidhaahdo wadatashin hala samaynin so dowladdu inay wadatashito maaha oo golo barlamaan la sameeyo inagun barlamaan ma naqaano islaam haddaan nahay waxaan naqaanaa shuura so marka in la wada tashado laga warramo shiku wuxuu yidhi waxa laleeyahay ha la tashanin hana maqlinoo warkooda ha dhegaysanin markaas baa ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala yaa rabbi maxaan samayaa marka ilah yidhi wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbika in allaha kana bima in allaha kana bima tacmaluuna khabiira wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbik waxaad raacdaa wix ilahay ku waxyooday aayadda marka waxaynu ka fahamnay haddii munaafiqiin iyo gaalo la adeeco ilahay waxyigiisi lama addeeci karayo maxaa jira isma keenaayaan ilahay waa kala farqiyey subxana watacaala ilahay wuu kala farqiyey oo laba qaybood laba aayadood buu ilahay ku kala sheegay subxana watacala waa kala farqiyey w wuxuu yidhi ibnu kahiir raximah llahu tacaala aayaddaa markuu marayo haddana wuxuu yidhi fa axaqu an yutabac arrinkaa ayaa mudan in la raaco buu yidhi oo wuxuu yahay awaamirahu ilahay awaamirtiisa watudiicahu aad raacdo weeye fa inahu caliim mid cilmi badan weeye bicawaaqib alumuur umuurta meeshay ku dambaynayso xakiim weeye fii aqwaalihi wa afcaalihi midka ah wey walihaada qaal allah subxaana wa tacala ayadda markaa sheikhu ahri ilahi subxaana wa marka waxa uu leeyahay nimankaa hamaqale shareecadiisa raac ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala nimankaanu acdaau shareeca wey shareecadii bay kasoo horjeedaan nin acdaau shareeca ah see baa loo raacayaa wey bal ilaahay wuxuu amray subxaanahu watacaala in lala jihaado oo la laayo in la laayo baa ilahay amray subxana wa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay amray inaan loo doodin nimankaa inaan loo doodin culima u doodayaan aadkii oo dhan bay rabaan iyagu ay leeyihin kulli waa jamcinaynaa waa u doodayaan oo walaalahaya bay leeyihin waysanu arki doonno waa walaalahaya kulligood dhan bay leeyihiin ilahayna wuxuu amrayaa inaan loo doodin bal in la laayo ilahay amraya subxana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn maxaa idinku dhacay oo munaafiqiinta aada laba kooxood u noqoteen koox u doodaysa iyo koox lehala laayo maxaad u noqoteen baa ilahi leeya subxaana wa tacaala aayadaanuna waxay soo degtay uxud maalintii uxud bay soo degtay sida fii saxiix lbukhaari wa saxiix muslim kusoo aroortay waxaynu ku soo degtay markii labadii ciidan is arkeen oo dagaalkii la geli lahaa cabdullaahi ibnu ubaye iyo kooxdiisii markay laabteen ayaa nimankii saxaabada ahaa isqabteen waxay yidhaahdeen war maxaa dagaalka uga baxdeen low naclamu qitaalan latabacnaakum meesha dagaalka ma jiro bay yidhahden iska laabanayna markaas baa rag waxay yidhaahdeen iyaga aan ku bilowno aan layno niman kalena waxay yidhahdeen warma inaga daaya laa ilaha illa allahu bay leeyihiin waxba dili mayna inaka daaye xoogaa baa muran meesha ka dhacay murankii baa ilahay ka jawaabay subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu yidhi maxaad ugu murmaysaan nimanka la yihahdo munaafiqiinta maxaad ugu murmaysaan wallahu arkasahum ay raddahum ila lkufri ilahay baa gaalnimo u celiya ilahay baa gaalnimo u celiyey bimaa kasabuu wixii ay kasbadeen oo macaasi ah jihaadka ay ka laabteen dartii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u celiyey gaalnimo uu u celiyey aturiiduuna an tahduu man adala allah ma waxaad doonaysaa inay hanuunisaan min kuwa ilahay lumiyey subxana wa tacaala culimmadu maxay rabaan hadda inay nagu soo daraan oo keenaan oo yidhaahdaan muwaxidiintaay ku darsamayaan niman ilahay lumiyey subxaana wa tacaala ilahay baaba lumiyeyba ilaahay baa lumiye ugu talagalay inay gaaloobaan oo ay tagaan safkii mujaahidiintaay ka baxeen gaaladii bay u galeen wey waa kuwa hadda maanta villa somaaliya jooga wey soo maaragtay nafsu shay waay nafsu dariic maxaa jira mujaahidiintaay la socdeen maxay sameeyeen wallahu arkasahum bimaa kasabuu huteelladii la seexanayay dagaalkii la marayay iyo gaaladii lala shirayay ayaa quluubtoodii ilaahay waxa uu ku riday subxaanahu wa tacaala macaasi macaasidii baa gaalnimo ku celisay wallahu arkasahum kuwaan sida ugu dhacday o kale wallahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahay baa gaalnimo ku celiyey wixii ay kasbadeen dartii ayaa ilahay gaalnimo ugu celiyay subxana wa tacaala ma nimankaasa hanuunin karaysaan ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala waman yudlil illaahu falan tajida lahu sabiila ninkuu ilaahay lumiyo wado u heli maysid baa ilahay yihi subxana wa tacaala iyagii baa noo yeeraayo waxay leeyihiin noo imaada annagaa toosanay iyagana waa sidoo kale wey ilahi wuxu yidhi subxana watacaala weli aayaadkii uu sii wadaayo waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa siday u gaaloobeen ayay doonayaan adinkuna inaad u gaalowdaan saasay idinku yeerayaan marka fatakunuuna sawaa aada isku mid noqotaan soo hadda innaga inamale nabadda u kaalaya kooxa nabadiidaa jira waxaa la rabaa in nabadda loo yimaado nabadda ha laga soo qayb galo ana lasoo raaco walid cabdalla madaxwe ha idiin noqdo ninka idin maamula iyagu meeshay gaalnimada ku dhacen ba inaga inoo wadaan inta hartay bay doonayan halkaa ku ridaan nafsu dariiq wey maxaa jira ninkii shaydaan duufsado isagana inuu shaydaanka inuu ku duufsadu rabaa saas ayuu doonayaa wey fatakununa sawa ilahay muxuu yidhi markaa ka bacdi dhegaysa marka falaa tattakiduu minhum wliyaa qaraabo sokeeye nimankaa iyo tol ha ka dhiganina walaalo iyagana waa dad maxay leeyihiin walaaleheen kulli walaalaheen weeye oo dhan bay leeyihiin waxaan rabnaa inaan jamcino ilahina wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala awliya ha ka dhiganina xataa yuhaajiruu fii sabiili illah ilaa ay fii sabiili illahi usoo haajiraan ha ka dhiganina hadday soo haajiri waayaan ka waran marka fa in tawallow haddii ay diidaan oo soo haajiri waayaan fakhuduuhum nimanka qabtada oo maxaa ka dhiganaysaan maxaabiis ka dhigta bila soomaaliya waa maxaa ka dhiganaysaan ilahi muxuu lehy subxaana watacaala maxaabiis ka dhigta fakhuduuhum maxaabiis ka dhigta waqtuluuhum laaya xayu wajadtumuuhum meel kastoo aad ka heshaan waxa uu leeyahay ninka la yidhaahdo imaamu baqawi tafsiirkiisa wuxuu kuleeyahay xaggee lagu dilayaa fi lxalli wlxaram buu leeyahy fi lxalli wlxaram xataa waa lagu deliyaa buu leeyahy xataa xaramka waa lagu deliyaa buu leeyahy tafsiirkiisa sidaa ayuu kuleeyahay ilaahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala meel kastoo aad ka heshaan walaa tattakhiduu waliyan walaa nasiira nimankaad marna sokeeyaha ka dhiganina haba yaraatee ayaa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala ilahi baa kusoo celcelinaya nimanka waxaa layna amray in la laayo soo maaragtaan inagana maxaa la yidhi dowlad wada dhista ilahina muxuu leeya laaya hijrada la sheegaya maxay tahay hijradii la nimankaa soo hijroodeen maxay tahay dhegayso marka hikanadan aan kuu sheega waxay tahay imaam baqawi wuxuu kusoo saaray tafsiirkiisa wuxuu yidhi qaala cikrama cikrama bu wuxuu yidhi hiya hijratun ukhraa hijradan la sheegayo mid kale waa wuxuu yidhi walhijratu calaa alaasata awjuh saddex waji weeye hijradu hijratu lmu'miniina fi awali lislaam wey hijradii ugu horraysa islaamka dadkii muminiinta muslimiinta ahaa wahiya qawluhu tacaala weye lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina aayaadkii arrinkaa ka warramayo taas waa la gartay wahijrat munaafiqiin dhegeysa marka hijrada ubaahanay taa wey oo ilahay leeyahay subxaana wa tacala xataa yuhaajiruu fii sabiili illah ilaahay soo hijroodaan waa laleeyahy subxana watacala uuli haka dhiganina hadday soo hijroon waayeen ilaaya ilahay leeyahy subxana wa tacala marku bixinayo wuxuu yidhi hijradaasu maxay tahay wahiya alkhuruuju fii sabiili illah maca rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam waa inay jihaadka soo aadaan waay hijrada la sheegaayo waa inay mujaahidiinta soo raacaan oo jihaadka galaan markaasaa la daynaya hijrada la sheegaya taa weye buu yihi ma garanaysa hijrada kalena waxa weeye buu yidhi shiikhu waa hijrada qof kasta laga rabo oo ah in uu qofku xumaatida ka hijroodo oo khayrka u hijroodo weeye arrinkaa wey idan marka nimanka ilaahi subxaana wa tacaala muxuuna amrayaa nimanka in la laayo buu ilaahay amrayaa hadday imaan waayaan ilaahay nama leh dawlad wada dhista meel guley haba yaraatee ma jirto see dawlad loola dhisanayaa waa garanay sidaa inuu xaalku yahay oo nimankii sidaa loo laynaayo oo loola dagaalamayo oo ay gaaloobeen oo ay murtadiin yihiin saxaabadii baa odhanaya radi allahu tacaala canhum xudayfa ibnu yamaan oo ahad garanaysaan siru rasuulilahi sal llahu alayhi saaxibu siri rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam saaxiibkii sirta ayaa waxa uu leeyahay fii saxiixi lbukhaari waxa uu leeyahay inamaa kana nifaaqu calaa cahdi nabiyi sal allahu alayhi wasalam munaafaqnimada aadaad maqli jirtay waqtigii nebiga ayay ahayde faama alyowm fainamaa huwa alkufru bacda aliimaani maanta munaafaqnimo ma jirto buu leeyahay waa gaalnimo ridda weeye buu leeyahay shuraaxdii baa marka xadiidka ka hadlay waa noo soo gabagabeeyey xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala khulaasa noo sameeyey xaafid ibn xajar waxa uu yidhi waladii yadharu midka ii muuqanaya waxa weeye ana xudayfata xudayfa lam yurid ulama uusan jeedin nafya alwuquuci inay munaafiqiin imaan karaan culimada qayb baa tiri marka munaafiq waxya maba jiroba markaas buu yidhi may munaafiqnimu waa dhici kartaa ee wainamaa araada wuxuu ula jeeday nafyu itifaaqi alxukmi in munaafiqiintii hore iyo munaafiqiinta hadda jooga ay isku xukun yihiin lianna nifaaqa nifaaqa ayaa wuxuu yahay idhaaru liimaani iimaan in la muujiyo weye wa ikhfaau lkufri iyo gaalnimo in la qarsado weye wa wujuudu dalika mumkinu fii kulli casrin wakhti kastana waa la heli karaa ee wainamaa ikhtulifa alxukmu xukunkii ayaa isbedelay weye lianna nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yata'alafuhum nebigu sala allahu alayh wasalam nebigu wuu isu soo dumi jiray wayuqbilu wuxuu ka aqbali jiray maa adharuuhu wixii ay muujiyeenoo min alislaam ah walow dahara minhum ixtimaala khilaafihi xataa haddii islaamka wax kasoo horjeeda uga muuqdo wuu iska dhaafi jiray wa amaa bacdahu wixii ka dambeeye buu yidhi laakiin faman adhara shay-an ninkii wax muujiya fainahu yu'khadu bihi waa lagu qabanayaa walaa yutraku lilmaslaxati limaslaxati ta'aluf loogama tegayo maslaxo dadkii baa lasoo dumi looga tegi maayo qoortaa laga goynayaa buu yidhi licadam alixtiyaaji ilaa dalika maxaa jira baahi looma qabo munaafiqnimo ninkii laga arko qoortaa laga goynaya buu leeyahy sheekha warkiisa waa fahamtaan umalaynaya nabiga kadib sala allahu alayhi wasalam maxaa jira markaa maxaa jiray nabiga xilligii hore maxaa jiray ummaddii isu soo dumaayey oo waxa weeye islaamkii ayaa tabar yaraa dadkii baa yaraa islaamkii in la soo gelo rasaas isaga daynayey ayuu ku leeyahy ku aragno waa gawracinaa somaa xaafid ibn xajar hadalkiisi waa fatxulbaariga saddex iyo toban majalada saddex iyo tobnaad toddobaatan iyo sagaal buu ka ohanaya nimankaanu marka dil ujoogayaal waay nimankan inay dowlad laga dhigto maxay yihiin dil ujoogayaal waay waxa kaleeto kutusinaya nabigeeni sala allahu alayhi wasalam waxa uu ammaanay ninkii nimankaa dilaha nin ninkaad garanaysaan khaalid ibn waliid radi allahu tacaala canhu la yidhaahdo wuxuu muxuu bixiyey magacu bixiyey yaa garanaya sayfun min suyuuf illaahi sallahu cala alkaafiriina walmunaafiqiin axmed baa wariyey riwaayadaas waana saxiix wey waa seef ilaahay subxaanahu wa tacaala uu galka uga bixiyey gaalada iyo munaafiqiinta walidaalika ayaa zamankii riddada waxa uu uxilsaaray waxa u xilsaaray abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu waxa uu xilsaaray dagaalkoodii nimankii la oran jiray xuruubu ridda nimankaas isagu u xilsaaray isaga madax ka ah waad garanaysaanoo waxa ka dhacay qalalaad baa ka dhacay ninkii khaalid mulid radi allahu tacala canhu waataynu soo marray oo nin uu dilay saxaabadu ay islaam ku xukumeen isagu uu riddo ku xukumay uu dilay kadibna looga batee lagu qabsaday oo la yidhi ninkaas maxaad u dishay waa tii cumar iyo ay isku qabteen iyo abubakar cumar wuxuu yidhi ninkaa bedel wixii laga dhaqaajin waayo waxay ahayd inuu yidhaahdo sidee baan u bedelayaa nin nabigii sal allahu alayhi wasalam maba ceebayn karo buu yii see baan u ceebaynayaa buu yidhi nin nabigu ku sheegay sal allahu alayh wasalam seef ilaahay galka uga bixiyay gaaladii munaafiqiinta ma awood karo arrinkaa inaan sameeyo buu waxaa laga yabaa dadu inay yidhahdaan taa intaynaan u waxaan u gudbayaa nimanka waxaan ku sheegay anuu rajaan ku sheegay waxaa laga yaba wadaadadu inay yidhahdaan waxaanu ka digayna wey soo ma garanays waa waxaanu ka digaynay dadkaan la iska gaalaysiinayo iyo ummaddan masiibada lagu samaynayo waxaanu ka digaynay wey waxaan leeyahay okay muwaalaat lkufaar gaalo in lasoo raaco oo muslimka lagu laayo oo walaal laga dhigto gaalnimo riddo maahamiya miyaana rid ahayn arrinkaas ilaahay kitaabkiisii shareecadiisii oo bannaanka bannaankaa layska dhigoo la tuuro qawaanin kale la keensado riddo miyaana ahayn istihzaa bidiin illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay diintiisa oo lagu ciyaaro oo wax laga sheego munaafiqiinta maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa mu'miniinta waxay yidhaahdaan waa idinla jiraa gaaladana maxay yidhaahdaan mu'miniinta ku jeesjeesaan gaaladana waxay yidhahan waa idinla jiraa ninka meesha madaxda ka ah mada ninka ku-xiga ra-iisul wasaaraha ah markii gacanta loo taagaliya shreecaanu qaadanaynaa waxa waraysatay adeecad baa waraysatay kadibna waxaa lagu yidhi oo ma daalibaan oo kale aad noqonaysaan gacmagoysi miyaad noo keenteen iyo dhibaato wuxuu yidhi maya war nimanka waanu iskaga ciyaarayne anigu mid gacama goynaysa iyo midii mid wax kale samaynaysa midna ama ahmi ilahi muxuu yidhi subxana watacala waidaa laqu ladiina aamanuu qaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaadiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun arrinka nafkiisa miyuusan ahayn gaalada in walaa laga dhigto miyaana gaalnimo ahayn ilahi wuxuu yidhi subxana watacala alam tara ila aladiina naafaquu yaquluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu maxay ku odhanayaa nimankii munaafiqiinta ahaa nimankii gaalada ahaa liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaabi lain ukhrijtum lanakhrujana macakum walaa nudiicu fiikum axada abada wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun haddii aad waxay leeyihiin niman yahow walaal baynu yaanu walaalanahay gaaladii bay ku odhanaya walaalana kuwan ma yidhahdaan miya ilahay kuwaan muusan gaalaysiin kuwan maxaa lala gaalaysiin waayo soomaali miya kuwaan oo kuwaasa aws iyo khasraj bay ahayn saasa lagu gaalaysiiyey kuwaanu soomaali weye ma gaaloobaan ilahi waa ka gaalaysiinaya subxana wa tacaala walaalahooda gaalada ah iyo ilahay walaal uga dhigay subxaana wa tacaala sidaa ayay leeyihiin soo ma garanaysid sidaa ayay leeyihin baa ilahi leeyahy subxana wa tacala kuwaan miyaan oran walaalahaya miyaad weligiin ka maqasheen iyaga oo oranaya waa gaalo may kama idinaan maqal maxay leeyihiin walaalahayo kuwa kalena muslimiintana maxay u yaqaaneen acdaabay u yaqaaneen cadowgii balnagaysta hadalkooda cadowgii baa sidaa yeelay cadowgii baa waxaa sameeyey cadowgii baa sidaa yeelay ilaahayna subxaanahu watacaala muxuu sheegay mucaadaat lkufaar gaalada in lala col lala noqdo iyo mumin iyo muwaalaat lmuminiin ayaa ilahay sheegay subxana wa tacaala way bedeleen oo cagsi bay ka dhigeen dhinaca kale uu wareejiyeen ridda maha miya arrinkaasu arrin cajiibah wey wuxuu leeyahay sheekh sulayman baa wuxuu odhanayaa aayadda markuu ka hadlayay kitaabkiisa ma garanaysa xukmu muwalaati ahli shirki ahlulishraak markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wuxuu yidhi faida kaana wacdu lmushrikiina fi siri bidukuuli macahum nimankaanu marka ilaha alam tara ila aladiina naafaquu yaquluuna liikhwanihim aladiina kafaruu marka hadalkaas ayuu buu fasiraya sheekhu wuxuu yidhi buu yidhi oo maxay kuwaan odhanayaan kuwaan nafkooda maxay leeyahay wain quutiltum haddii laydinla dagaalamo annaguna waa idinla dagaalamayna sooma oranaya haddii laydinla dagaalamo annaguna waa idinla dagaalamayna kuwaanu soo male oo markay baxaan kuwaanu sooma baxaan meesha laga saaro way sii raacaan kuwa kale usii raacayaan kuwaanu markay soo dhaqaaqaan iyana waa soo dhaqaaqayaan nafsu shay aayaddu kii bay noo tilmaamaysaa nimanka un bay noo tilmaamaysaa magacyadu baa kala bedeleen bes soo ma garanaysay wuxuu yidhi faida kaana wacdu lmushrikiina fii siri bidukhuuli macahum wa nusrahum in loo nusrayo hadduu sir ahaa buu yidhi iyo walkhuruuji macahum in ujlu haddii la saaro haddii la saaro haddii waddanka ma garanaysaa la raro ma garanaysaa gaalada nimankii gaalada ahaa la saaro hadday la weydaraac waxarusan sir buu ahaa buu yidhi oo wahaa buu yidhi nifaaqan wa kufran kaasu nifaaq iyo gaalnimo buu ahaa buu yidhi wain kaana ka diban xataa hadduu been yahay fakayfa biman adhara dalika saadiqan buu yidhi ka warran ninkii arrinkaa run ka dhigay buu yidhi ninkii arrinkaa rumeeyey oo run u arkay ka waran buu yidhi oo waqadima calayhim oo iyaga u tegey wa dakhala fii daacatihim daacadoodii galay wa dacaa ilayha oo ma garanaysaa dadka ugu yeeray wa nasarahum oo u gargaaray wanqaada lahum oo u hogaansamay wa saara min jamcihim jamacoodina ka mid noqday ka warran buu yidhi wa saara min jumlatihim jumladoodii ka mid noqday wa acaanahum bilmaali wara'yi oo ku taageeray ra'yi iyo ma garanaysaa maal ku taageeray hada maca ana almunaafiqiina lam yafcalu dalika buu yidhi munaafiqiintii ilahay ka warramaya aayaddana ma aanay samaynin buu yidhi ilaa khawfan arrinkaa uma aanay samaynin markayle wacdiga hoos ay ugu sheegaayeen qarsoodi buu ahaa waxay muujinayeen ma aan ahayn maxay u sameeyeen ilaa khawfan min addawaa'iri iyaga oo ka baqaaya hadhow in muslimiinta lagu biyo keeno marka inay hadda xoogaa ay sii dhigtaan meesha maxaa la yidhaahdaa inay sii dhigtaan wax la yidhaahdo weji inay sii samaystaan oo yidhaahdaan annagaa idinla jira haddii laydinla dagaalamo waa idinla dagaalamaynaa haddii laydin saaro waa idinla baxaynaa hawsha waa iskula jiraa maxaa jira maxay ujeedeen hadhowdi muslimiinta in lagu biyo keeno inay nimankaan weji ka samaystaan bay rabeen arrinkaas hadduu sidaas yahay buu yidhi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaa ku gaalaysiiyey bal ka warran buu yidhi isagu nin caada u yimi buu yidhi oo isagu dawcan ugu tegey oo muujistay oo caddaystay oo dadka ugu yeeraya oo ciidamo usoo dumaya oo maalkiisa ku bixinaya oo ra'yigiisa ku bixinaya muxuu noqonayaa buu yidhi yaa labadooda daran buu yidhi ma garanaysa soo ma garanaysid yaa labadooda daran buu yidhi shiikha nafkiisaynu fiirinaynaa meel kale u ka hadlayo shiikha muqadamada kitaabka markuu ka hadlayaybu wuxuu yidhi iclam dhegayso buu yidhi aayaadka waa la yaqaanaa aayaadka ilahay ku gaalaysiinaya subxaana wa tacaala waa la garanaya laakiin haddaynu maanta aayad akrino waxa laga yaaba in layna yidhaahdo maba fahmaysaan aayadkaba yaa idinyaa idinku yidhi aadka fahmaysaan laakiin bal hadalkii culimada waxay yidhaahdeen ayaan akrinaynaa sheikha kitaabkan wuxuu u alifay marka horse ictibaar bay leedahay si fiican u dhegaysta ictibaar bay leedahay kitaabkan waxa uu u alifay shiikhu shiikhu dadka uu gaalada ku sheegayo iyo dadka uu leeyahay way u hiilinayaan ictibaar bay leedahay shiikhu kitaabkan waxa uu u alifay dowladdii cusmaaniyiinta dowladdii cusmaaniyiinta la ohan jiray ayaa weerar ku soo qaaday diriciya meeshii la oran jiray oo sheikh maxamed cabdiwahaab iyo axfaadiisii ee dowladdii markaa dowladdii tawxiidka waday halkaasay fadhiday waa fiday tawxiidkii xaramaynkay qabsadeen waxay qabsadeen xarameynka markii la qabsaday wey kun iyo laba boqol soddon iyo saddexdii hijrada markay ahayd wey kun iyo laba boqol soddon iyo saddexdii hijrada wey xaramaynkay qabsadeen xarameynka markii ay qabsadeen waxay burburiyeen meesha waxaa ka dhisnaa qubaab qubuuro ayaa ka dhisnaa qubuuroay burburiyeen meeshii bay nadiifiyeen wixii mushrikiin meeshii joogi jiray oo qaylin jira waxaa baryi jiray ayaa waxay u tageen dawla waxay u tageen ciidankii dowladda cuhmaaniyiinta oo uga wakiilahaa nin reer masarah oo la oran jiray ibraahim baasha ayaa wakiil uga ahaa kadibna waxay siiyeen gaashaanbuursi bay u noqdeen way soo kaxayeen way la soo dagaalameen ilaa ay magaalo madaxdii magaaladii tawxiidkay qabsadeen oo dirciya la oran jiray kitaabkanuu shiikhu ka alifay inkii xisaar baa la geliyey magaaladii intaasoo intay ahayd ma garanayo laakiin waqti badan bay xisaar ku jireen kitaabkanuu shiikhu boobsiiyey oo alifay yuu gaalo ku sheegayaa baldhegaysa gaalo waxa uu ku sheegayaa ibraahim baasha dowladda cuhmaaniinta nimanka wakiilka ahaa wey gaalada uu kuu sheegayo iyaga waa nimanka uu leeyahay way raaceen maxaa jira maxay u dagaalamayaan inay qubaabkii iyo shirkigii inay soo celiyaan bay u dagaalamayaan gaalo ku sheegay sheekhu kuwa raacaya oo taageerayana muwaalaat lkufaar inay gaalo taageereen buu ku sheegay labadiba waa gaalaysiiyey soo ma aragtaan inagu hadda yaynu ka hadlaynaa yaynu ka hadlaynaa inagu saw nasaare maha waxaynu ka hadlaynaa burundi yay tahay ugandana yay tahay etoobiyana yay tahay soo dowlado gaalaa maaha nimankii raacay waxaa la leeyahay waa muslimiin fiican wey walaalehen wey waxa la waliba muslimiin xataa waxba la oran maxa la waa walaalaheen ikhwaanuna ninkaana muxuu gaalaysiinayaa dawladdii khilaafada iyadu sheeganaysay oo iyadu aaminsan in dhulkan laga dhacay oo nimankaan ay buqaad ku yihiin oo ay ku kaceen ayaba rabta inay soo ceshitaba laakiin maxay samaynayaan shirkigii bay wadaan munkaraadkii o dhan bay wadaan xumaatidii bay wadaan saasay isaga soo horjeean marka iyagu waxay leeyihiin maadaama ay waxaan samaynayaan gaalowe xajir wixii gaaladay samaynayaan gaalo shahaadada waxba nagama gelin anaga miyaynu maqalay masr miyaynu maqalay waa gaalay ahayd hadda islaamtay kun iyo laba boqol iyo soddon iyo saddexdii baa laga hadlaya hijradu markay ahayd imisa laga jooga laba boqoloo sana laga jooga hadda islaamtay maya ma aan islaamin saxaabadii baa qabsatay furatay waad garanaysaan camar ibnu caas baa furay waad garanaysaan awaail waayadii ugu horreeyey dhowr iyo labaatankii baa la furay xilliga cumar bin khadaab uu joogay waad garanaysaan dowladda cusmaaniyiinta waad garanaysaan iyadana waxaa kada arrinka ufiirsada marka ictibaar buu leedaha marka sheekadaanu arrin ictibaar le wa hadalkan iyo waxa ay ku socotaba ictibaar bay leeyihi kadibna magaalo madaxdii nimanka way qabsadeen kadibna markay qabsadeen sheikha meeshuu ku shahiiday stuudiada sheekh sheekh sulaymaan meeshaasuu ku shahiiday waa la soo qabtay saddex iyo soddon sanu jira ina yar wey waa la soo qabtay kadibna waa la kaxeeyey ninkii ibraahim baasha baa loo geeyey kadibna munkaraad nin munkaraadka necab uu ahaa aad iyo aad arrinka ugu daran munkaraadkii iyo wixii baa lagu ciyaarsiiyey inta ma garanaysa muusig iyo bala iyo inta loo keenay kadibna waa la kaxeeyey quburaha meel qubura ku yaalin baa la geeyey halkaasa lagu dilay sheekhi istushid sheekh raximah llahu tacaala saasaa ahlu tawxiidka loo gelayaa isma aanay dhiibin oo ma aanay oran war culimadii waa la laayay waa dhamaadeen finish magaalo madaxdii baa la qabsaday diriiciyo waa la haystaa laakiin ayna ahlu shirki me xagee ku dambeeyey khalaas oo u dhamaatay finish ahlu tawxiidkii waa meeshu u haray oo u dhamaatay ninkii shahiidana waa shahiiday ilaahay buu aaday subxaana wa kadibna intii kale ayaa meesha hartay wey dhegaysta marka sheekha wuxuu yidhi marka kitaabku wuxuu ku bilaabay wuxuu yidhi sheikhu iclam raximaka allah ana alinsana ida adhara lilmushrikiina almuwaafaqa cala diinihim diinta uu sheegayo maxay tahay shirkiga la caabudowa in ma garanaysa waxaan qubaabkaan iyo waxaan hadda kuwaan caabudaya ee lala dirirayay weeye wuxuu sheegaya ma aha nimanku nasaara ma aha ma garanaysaa yuhuudna ma aha nimanku ku sheegayo si fiican hadalka u dhegeyso xitaa kitaabka iyo waxa loo alifay reer maxamed cabdiwahaab waxay ka hadlayan daadna fahmin oo ku wareeraysa soo ma garanaysid khawfan minhum isagoo ka baqaya buu yidhi iyo wa lahum iyo wa oo uu sameeyo inuu markaa mudaaraat inuu xoogaa arrimaha ka warwareego uusan caddaynin iyo inuu xaqa wax ka mida qariyo uu la yimaado buu yidhi ana alinsaana idaa adhara ah, hadduu sameeyo buu yidhi lidafci sharihim isaga oo doonaya inuu sharkoodii iska celiyo sharkoodii buu rabaa inuu iska celiyo fa innahu kaafirun miluhum buyii gaal iyagoo kale ah wey soo ma waa gaal iyagoo kaleeta ah ayuu yidhi ma garanaysa wain kaana si fiican u dhegaysa wain kaana yukrihu diinahum hadduu doono xataa diintooda ha nibcaado haddaad maantay nimankaan qubuuriyiinta ku raacdo nimankaanaad necab tahay meel baad ku gaaraysaa kaafir milahum ayuu kala tahay shiikii baanu haysanaa fadwadiisii yaa idin fadwooda kuwaana noo fadwooday nimankaana noo fadwoonaya maxaa jira arrinkii oo kale baa meesha yaalla wain kaana yukrihu diinahum xataa hadduu diintooda necab yahahadduu karhanayo wa yubqidhum uu necab yahay oo u fiirsada oo wayuxibu alislaama waalmuslimiin uu islaamka iyo muslimiinta xataa u jecel yahay haadaa idaa lam yaqac minhu ila dalika intaa mahayna wax kale haddii aanay ka dhicin waa gaal fa kayfa ida kaana fii daari lmanaca had ka waran hadduu daar islaam ku jiro wastadcii bihim u galo u yeerto isagoo daar islaam ku jira waa haddii uu isaga tago hadduu iyagoo dhex jooga uu sidaa sameeyo ku gaaloobi lahaay ka waran haddii uu isagoo daar muslim jooga gaalo u yeerto oo wadakhala fii daacatihim daacadooda garo galo wa adhara almuwaafaqata calaa diinihim baatil oo uu sheego inuu diintooda baatilka ah uu ku waafaqsan yahay qubuur caabudkooda iyo shirkigooda inuu ku waafaqsan yahay uu qiro ka warran buu yidhi wa canhum calayhi magaranaysaa ku taakulayo binnusrati waalmaali inuu u gargaarayo iyo xoolo wa waalaahum uu walaalo ka dhigto waqadaca almuwaalaata baynahu wa bayna almuslimiin ee uu gooyo walaaltinimada isaga iyo muslimiinta udhaxaysa wa saara min junuudi shirki si fican u dhegaysta oo uu noqdo askartii shirkiga walqubaabi haddaad si fican u fahmaysaan inaana gaaladii asalkaha ah uusan ka wadin haddaa sheekada fahamtay askartii shirkiga iyo walqubaabi uu noqday qubaabku maxay yihiin nimankii caabudayey qubuuraha caabudayay askartii qubuuriyiinta uu noqdo iyo ahliha ahalkoodii bacda maa kaana markii u ahaa min junuudi likhlaasi wa markii uu ahaa marka horeto askartii ikhlaaska iyo tawxiidka nimankii jihaadaya wa oo etoobiyaanka la jihaadayey oo dagaalamayey oo allahu akbarta ku hayay oo hadhowdii mushrikiinta iyo murtadiinta u garay hadalkoodi waa fadwadoodii waad haystaan sooma aragtaan fadwadoodii waad haystaan wey oo ahaa marka horeeto min junuudi اlkhlaasi wاtawxiidi waahlihi u ahaa faina hada laa yashuku muslimun u fiirsadaya wadaadadu maxay yidhahdeen inuu imaan doonaa meesha ay kaga hadlayeen gaalaysiinte maxay yidhaahdeen cid lama gaalaysiin karo sheikhu muxuu yidhi laa yashuku muslim muslimun muslim oo dhan buu yidhi culimo ma odhan ma qaala culamaa muxuu yidhi almuslim caadi xataa muslimka caadigaaba nin kastoo muslim oo tawxiidka garanaya baa ku jira laa yashuku muslimun annahu kaafir inuu kaasu gaalya mao ka shakinayaba wadaadadeennii ma garanaysaa digtoorada iyo cajaa'ibka watana waxay leeyihin dadka odhan muslimiin waa hal qof oo ridoobi kuma jiro kulligood oo dhan ummadda oo dhan walaalo waa in la sugayna loo baahan yahay ajiib w xaggee meesha iska qaban laada sheekada mesha iska qaban laada fahmi laanahay wuxuu yidhi min ashaddi nnaasi cadaawatan lillahi ninkaasu maxaa jira min ashaddi nnaasi cadaawatan lillahi tacaala wa wey walaa yustathnaa min dalika wax laga soo reebayo nimankaa ma jirto ila almukrah ilaa nin la khasbay maaha nin khasab meeshii lagu soo geliyay xabadda foorka laga saaray oo yidhi naftaadaad u biqi maahine cid laga soo reebayo male kaasu xataa inuu dadilo mamnuuc ma banaana laguma khasbi karo inaa qof disho naftaada hala dilo markay halkaa soo gaarto dila qof dil hadii kale adaa lagu dilayaa waxaad aniga dila maxaa jira naftaada naf uma bixin kartid wa huwa aladii kii weeye yastawlaa calayhi lmushrikuun waa ninka aan ku sheegayona waa nin gaalo qabsatay ayaan ka hadlayaa oo fa yaquuluuna lahu ay ku yidhaahdaan ukfur gaalow oo ifcal kada wailaa facalnaa bika waxaasaanu kugu samayna qatalnaaka aw ya'huduunahu way qabteen fa way cadaabeen xataa yuwaafiqahum ilaa uu markaa ku waafaqay oo fa lahu markaa waxa u bannaan almuwaafaqatu billisaani inuu carabka ka waafaqo maca duma'niinati alqalbi biliimaani isaga oo qalbiga uu degan yahay waqad ajmaca alculamaa'u culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa man takallama bilkufri ninkii gaalnimo ku hadla oo waa sidee uu yahay haazilan isagoo ciyaaraya annahu yakfuru inuu gaaloobayo fakayfa biman adhara alkufra ka warran ninkii gaalnimada muujiyey khawfan wa damacan fi dunya cabsidii xataa ma reebayo sheekh soo ma cabsi iyo adduunyo doon ninkii u muujiyey waa la gaalaysiinayaba kuleeyahy waayada damesh culimadu waxay yidhahdaan kitaab baad iska soo qaadanaysaan culimmadu leeyihiin waa akridaan maxaa ka fahmaysaan culimadu warkay ula jeedaan warkay ula jeedaan iyo waxay ka rabaan iyo maqsuudkooda culimada ma adinkaa fahmaya waxaan ku keenayaa marka culimada kitaabka sharaxday oo ay wadaadadu ku kalsoon yihiin sheekh saalex ibnu fawsaan waa shaki wax ka qaba ma jiraan sax culimadaas halkaa fadhida maraajicdooda culimada unoqdaan noqdaan wa oo yidhahdaan culimadaana maraajic ah ay yidhahdaan u noqdaan isagaa kitaabka sharxay sharxiisa marka dhegeyso sheekhu shiiku marka wuxuu ku yidhi shiikhii sharxiisa marka ka hadlay wuxuu yidhi shiikhu wuxuu ka hadlay buu yidhi laba nudqo oo muhiima buu yidhi hadal dheer laakiin meelaha idin kasoo qabanaaya laba nudqo oo muhiimu ka hadlay nudqada koowaad waxa weeye ana alinsana ida adhara lilmushrikiina muwaafaqata cala diinihim khawfan minhum wa mudaaraati lahum wa mudaahanati lidafci sharihim hadalkaa wey ee wuxuu ka wadaayay faida istawla alkufaaru cala diyaari lmuslimiin midka kuwaad wuxuu ka warramayaa buu yidhi gaaladu markii ay qabsato dhul muslimiina maadaa yajibu cala lmuslim ninka muslimkaa maxaa ku waajibay markay gaaladu qabsato dhul muslimiina maxaa ku waajibay dadka muslimiinta ah faljawaabu waxa weeye buu yidhi yajibu calayhi waxa ku waajibay buu yidhi ahabaatu calaa diinihi diintiisa horta inuu ku dhego inuu isdhiibo lama rabo gaaladii maxaynu samaynaa wayna qabsatay waxba ma qaban karno wa anlaa yatanaazala can shayin min diinihi diintiisa inuusan ka tanaasulin liajli irdaai lkufaari mulxidiin ah, bkhtiyaarihi wey Ah, may waa khaldaa alkaa liajli irdaa'i alkufaari almuxtaliin nimanka muxtaliinta ah ee dhulka qabsaday biikhtiyaarihi isagoo raalli gelinayo oo le okay nimanku maxaynu samaynaa dhulka qabsadee waa ina ka xoog wen yihiin maadaama ina ka xoog wen yihiin aynu nimanka sida hadda la yidhaahdoba kulli inta inteeda halka fadhida iyo kuwa suuqa jooga iyo kuwa meelaha maraya macal wadaadadeenna intaasina buuxda bal fiirsada adinka intaa unbaa lagu hadlaa nimanku wayna ka xoog wen yihiin maadaama ayna ka xoog wen yihiin aynu iska dayno faraha ka qaadno iyaga iska tegi doonee aynu iskala shaqayno iyaga iska bixi doonee hadda haddii dowlad la sameeyo dowladda markaysa kuwan bayna ka baxayaan dawlad wadajira wadaadadu ay dowladda ay doonayaan markii la sameeya dawlaa soo heshiinay waa wada fariisanay hotel baan wada tagnay waa wada shiray kulligeena waxaan isku raacnay inaan kulligii aanu dowlad wada samaysan waxaan doonnaba aanu noqonay haddaan iraan mayna ka tegayaan ma tegayaan maxaa jira waxay leeyihiin ilaa aan dimuqraadiyadda aanu ka xaqiijino doorasho la qabto xor ah loo dareero maaa dastuurkii la qoro haddii ilaah kuu ron yahay loo dareero doorashadii wax walba ay dhag noqdaan markaasaan idinka tegeyna toban sanoo dambe inta dastuurkii la qorayo dhulka nabadgelye noqonayo xisbiyadii doorashada geli lahaa la samaynayo waa inay la sii joogayaan hadhowda markayna ka tagaanna meel naka tegi maayan dushayna ka ilaashanayaan sama garanaysa shiikhu marka wuxuu ku yidhi waxaa kugu haboon buu yidhi inaadan diintaada marna aadan ka dhaqaaqin maxaa jira ka an yadmaca sida ninkii inuu damac galo oo muxuu ka damcayaa an yatrukuuhu inay iskaga tagaan oo yaciish uu iska ciisho oo ma garanaysaa wayasracu uu dhul beeraha iska beerto su haddama maqashaan kuwa ganacsanaayo ganacsatadii waxay tiri dagaalka halnala daayo labada dhinacba waxaan ugu baaqaynaa dagaalka inay naga joojiyaan jidka hala furo baabuurti meelay soo martay bay ladahay ganacsigii baa xirmay wadooyinka in la furo baa loo baahanya dagaalkan waxaa shaqadoodba mahaba wax allaala wax naga khuseeya haba yaraatee maba jiraanba nimankan waa iska haysa waxba igama geli hal mar iska ganacsanaayo cashuurna waa siinaya waana iska ganacsan wadadeedaan rabaa in lay furo aniga waxba igama gelin boqol kiiba masaa iga qaadanaysaa boqol kiiba toban boqol kiiba shan iyo toban boqol kiiba labaatan qaado maxaa iga gala aniga maa ganacsanaya wuxuu yidhi shiiku inuusan arrinkaas samaynin uusan beerhaygaan iska faranaya wadadeeda maxay leeyihiin dadkii dhib baa haysata waa la dhimanayaa haddii ilaah kuraya kaaritaa ka dhacday cunto meesha ma jirto dhibaataa jirta saas darteed waxaa dhiibtaan dagaalka la joojiyo nimankaa nimankaanu iska hadli doonaa dhib male imsa sanaa naga tegaysaan beereendan aan iska falanno waa nafsu shay ila kuwii hadda koorba soo saaray bayaankay odhanayaan intaasoo bilood baan u qabanay ha joogeen welina way joogaan welina bayaankooda kusii adag yihiin marka wadaadadu xataa danka male inay iska joogaan jamarta waxbaba danka ma leba oo wayashtaqilu oo qofkii mashquul iska noqdo u fiirsada walaa yatacaradu lahu aanay waxba isaa ku darsan bas hadday iska iska daayaan waxba yeelin ee uu iska ganacsan karo beeryihiisa falan karo waxbay kama gelin waa wax la ka gala ma jiraan saas buu rabaa ma garanaysa oo fa yudiicuhum diinahu oo markaa diintiisa iskaga adeco wahum yudiicuunahu wahum yucduunahu dunya iyaguna adduunyo siiyaan isaguna maxay ka rabtaan okay iyaguna adduunyadooda siiyaan wa haadihi mudaahanatu tanu waxa weeye diin qarin wey walciyaadu billah bay sheekh mudaahana wey diintoo la qariyo waa taa in la sameeyo in sidaa la sameeyo waa diinta oo la qariyo buu yidhi sheikhu nuqdada labaad oo muhiimka ay shiiku sheegay waxa weye marka nuqdada koowaad maxay noqotay nimankii la iska dhiciyo nuqdada labaad waxa weeye oo uu shiiku sheegay waxa weeye fakayfa idaa kaana fii daari lmanca hadduu joogo wastadcaa bihim u yeerto wuxuu yidhi idaa kaana fii daari lmanca wa daara alislaam hadduu joogo wey wajara alkufaara oo uu gaalo keeno calaa bilaadi lmuslimiin bilaadka muslimiinta uu gaalo keeno wa attaa juyuushahum juyuushtooda uu la yimaado litaqzuu bilaada almuslimiin bilaadka muslimiinta inay kusoo duulaan maa xasala fii aakhiri khilaafati alcabaasiya sidii khilaafasadii ugu dambaysay cabaasiyada wixii dhacay tataarkii ka wada sidii tataarkii dhacay markaasuu tusaale shuu ka bixiyey tataarki wey wuxuu shiiku markaa hadalkoodii tataarkii waxay sameeyeen buu sheegay wakhadada buu yidhi lilkufaar Ah, ma garanaysa ah, maku horu sheegaya wakadalika buu yidhi nimankaas marka labadii nin oo horeeto oo shiicada ahaa buu sheegay oo gaalada soo kaxayay oo muslimiintii ku qabsaday markaasuu wuxuu yidhi wakadalika man facala mila ficlihim ilaan wixii ay sameeyeen oo kale ninkii maanta sameeya watadca alkufaara oo gaalo u yeerta wakhadada lahum oo takdiidka u dejiya meeshay soo mari lahaayeen dhulka si u qabsan lahaayeen khariirada xamar muqdisho siiya halkaasa ciidamadu fadhiyaan halkaasaa laga bilaabi halkaasaa laga dhaqaaqi iyo wixii la mid ah gobollada halkaasaa laga soo geli halkaasaa la maraya iyo wixii la mid ah wamakanahum oo makan siiya min istaylaai calaa bilaadi lmuslimiin wadamada muslimiinta inay qabsadaan fa inahu yartadu kaasi waa gaaloobi kitaabkii hore haddii aad tirahdeen wadaado ma fahmaysaan kana lama fahmayo miya maxaa la fahmaya marka waadawacira kitaab ad iska qaadanaysa adiga waa iska akhrasa wadaadka wuxuu la jeedo mataqaanid haya wadaadkaanaa sharaxaye oo hadda maanta jooge isagii buuna ku raacaye maxaynu samaynaa waaba kasii darayba wuxuu yidhi wuxuu yidhi ninkaasu buu yidhi fa innahu yartaddu waa gaaloobaya oo fiirsada wain kaana hadduu doono ba ahaado yakrahu diinahum mid doontooda necabba diintooda hadduu doono haba nibcaadee waa gaaloobay buu ku yidhi wuxuu ku yidhi shiikhu haddana arrin kaloo muhiima wayultaxaqu waxaa kaloo lagu sii darayaa buu yidhi bi man lam yajuri lkufaar nimaan gaalo keenin bianfusihim laakiin u fiirsada laakin jara haqaafatahum wa nidaamahum waxaa kaloo gaaloobaya gaalo ma keenin laakiin muxuu keenay thaqaafadooda gaaladu maraykanka saana laga sameeyaa haddiiba ingiriiska saana laga sameeyaa faransiisku sidaan weeye qaabkaani waxu maamulaan ayuu keenay waxakamahu fii bilaadi lmuslimiin oo ku xukumay wadan muslimiina haadaa kaanahu ataa bilkufaari wuxuu la mid yahay nin gaalo keenay warka waa maqasheen baan malaynayaa hay-aadkii tashriica ka warrama marka nimanka tashriica dejinaayay ka warrama ee dastuurka qoraayay maxaa odhanaysaan ii sheega walaalaheen muslimiina waa laa ilaha illa hu bay ayaad odhanaysaan warkiisa dhegeysta soo ma garanaysi faidaa ataa binidaamihim nidaamkoodii hadduu la yimi wa qawaaniinihim qawaaniintoodii uu la yimi wa azaaxa uu leexiyey asharca sharciga uu leexiyey wajacala makaanahu lqawaanuun qaanuun qaanuun uu yeelay fahada mila man jara aljuyuusha cala bilaadi lmuslimiin wuxuu la mid yahay nin ciidamo wadamada muslimiinta usoo kaxaya buu la mid yahay waa gaaloobay isagina wey warkiisa qaado wey waa ku daayay masalada kuwa dastuurka keena keliya gaaloobay iskada nin gaala keenay walidaalika baanu yidhi murtadiin wey waxa meesha joogaa hadalka aanu ku nini murtadiin aqwaashan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala markii laga yimaado aqwaashii culimada waa kuwaana shiikhu haddana waa kuusii waday hadalkii wuxuu yidhi wuxuu qabtay haddana hadalko dhan waa hadal dheer weyo kitaabka iska dhan waa laakiin meel meel baan rabaa inaan idinka qabto wuxuu shiikhu haddana qabtay waacanahum calayhi binnusrati waalmaali waqadci almawaalaati baynahu wa bayna almuslimiin ninkii gaalada intuu taageeray oo maal iyo nusro siiyey muslimiintiiyo isagana gooyey maxaa la ohan jiray muwaalaadkii gooyey arrinkaa xaalkiisu muxuu noqonayaa ma garanaysaa oo yakunu macaha wuxuu yidhi jaysh alkufaari bilmaali wannusrati wayuqaatilu lmuslimiina macahum wahuwa yaddaci lislam islam buu sheeganayaa waqad yakunu fi lwali min jundi tawxiid jundi tawxiid inuu ahaa marka baa laga yaabaa buu yidhi shiikhu markaas buu wuxuu yidhi Ah, markaas wuxuu yidhi uma saara min jundi lkufaar wa asxaabu lqubaar wladrixa soo maragti iyo nimankii qubuurihii qubuur caabudkii buu noqday yusaaciduhum wa yumawiluhum wuu saacidayaa xoolana wuu siinayaa wa yukhadidu lahum takhdiidkii buu u dejinayaa wa yucdiihim asraara almuslimiin muslimiinta asraartoodii buu siinayaa fahada laa yashuku fii kufrihi wa riddatihi kaasna shaki kuma jiro gaalnimadiisa iyo ridadiisa soo marg ahlu qubaabka ninkii raacay wa gaala mushrikiin ninki ra maxaad umalaysa ninkii nasaara raacay kuwaanay wadaadadu muslimiinta u yaqaaneen ahlu qubaabka mushrikiinta anagu aanu u naqaano ninkii raacay baa gaaloobay iyaga warkooda iska daa iyagu maxay yihin marka ninkii raacay baa gaaloobay oo taageera xoolo siiyey oo muslimiinta asraartoodii siiyey ayaa gaaloobay iyaga maxay yihiin culimo ayr ah iyagu waa muslimiin bal warka dhegaysta cajaaibkan soo socda waa ajaaib shiikhu markaas wuxuu yidhi wa hada zayqun wlciyaadu billah ninka saas noqday waa nimay u dhammaatay wdalaal faladii buu yidhi kaana fi lwali min jundi tawxiid waa nimankii iyaguna maxaakimtii ku biiray wey maxaakimtii ku biiray ee hadda daba socda maxaa la yidhaahdaa nimankan ugandhiisko inagoo dhan dadkoo dhan lalahaa soo galeen soo raaceen wa waa nima soo ma meesha xaalkoodi marayo jundi tawxiid buu ahaa buu yidhi wa min ahli tawxiid buu ahaa uma jalaba alkufaar gaaluu keenay wa saacadahum cala almuslimiin muslimiintii ayuu u soo raacay ow lamaa jaa-uu isagu maba soo kaxaynba waxa laga yaba inaad tidhahdaan wareer qoladaan meegaa keenay waa horeeta iska yimaadeene way ku andacoodaan hadda dhegayso marka wuxuu ku yidhi shiikha aw lamaa jaa-uu markay yimaadeen buu indamma ilayhim ku darsamay khasab maaha marka inaad keento laakiin junuud iyo joogto markaad aragtay mar haddaad dhex gashay iyagii baa ka mid noqotay weeye soo ma aragtid indamba ilayhim buu ku dhex darsamay didda almuslimiin muslimiinta isagoo kasoo horjeeda wamakkana lahum dhulkii buu u dhiibay fa haadaa zaaqa wadalla fii caqiidatihi caqiidadiisi buu ka leexda waa dhumay faqad yakuunu ficla haada waxaa laga yaabaa ficilkan wuxuu u samaynayo liqaradi dunyawiyi innaga adduunka laguma gaaloobo adduunya doonka u fiirsada innaga adduunya gudoonka iyo kursi doonka laguma gaaloobo sheikha warkiisa dhegeysa waxaa laga yaaba inuu arrinkaa u samaynayo adduunyo doon wa yuriidu uu doonayo ri'aasa oo uu doonayo ri'aasad doonayo oo yuriidu uu doonayo an yantaqima min almuslimiin muslimiinta inu ka caarsado niman baa dhibay nafti u keenay soo ma garanaysid niman baa nafti u keenay way dhibeen ow yatashafaa miman yubqiduhum min ahli sunna ama wuxuu doonayaa in uu kaga bogsoodo niman ahlu sunna ah oo uu neceb yahay ayuu doonayaa inuu kaga bogsoodo indhacadday ragga la waay maxaa jira maxay doonayaan inay kaga bogsoodaan nimankii dhibay wareero dhulkii bay naga qaadeen naftii allaahayd bay noo keeneen shabeellada hoosea laga soo tegey way iga soo cayrsadeen meel heblaan kale waa iga soo cayrsadeen soo ma garanaysid muhim marka rabaa alle nimankaa wixii la yeeli karo ha la yeele meel kastaan u gelayaa buu leeyahy soo ma ninkii sidaa sameeyey fiirsada marka xukunkii sheikha xanusiinaya aniga ma idin siinayo waa idin akrinaa aniga keliya bes somaaragti bal sheikha dhegaysta muxuu yidhi fa haadihi riddatun can diin alislaam tan diinta islaamka looga baxaya warkeeda ogow intaas oo dhanba diinta islaamka looga baxa adinkana maxay idin yihiin muslimiin walaalihin dawladaaba rabtaan hal dhisataan ba dawladda midnimada qaran la yidhaahdo ayaaba doonaysaan faman saacada alkufaara ninkii gaalada saacida saacadaba ku yidhi shiikhu ma oran ninkii itiaad meel qolada ictiqaadka hage ka baxday ma joogto micaaw oran jirta waxbaa la ictiqaadaa fiirsada wuxuu yidhi faman saacada alkufaara cala almuslimiin ninkii ku caawiya gaalada muslimiinta dagaalkeeda wa ataa bihim oo keena wakhadada lahum oo takhdiidka u dejiya fa haadihi mudaaharatu lilmushrikiina cala almuslimiin tan waa gaalada muslimiinta looga hiiliyo weye wa hiya min nawaaqid lislaam islaamkaa looga baxa lianna mudaaharata almushrikiin lianna man daahara almushrikiin ninkii mushrikiinta taageera wa acaanahum calaa qitaali almuslimiin oo ku taageera muslimiinta dagaalkooda faqad irtadda can diini lislaami diinta islaamka waa ka baxay bannaankuu ka joogaa warkaas yaa ka rabtaan yaa yidhi warkaa saalex ibnu fawsaan wey aniga ma aha idan fataawigaanaanu haysanaa murtadiin soo maaragti murtadiin waa okay hadday wadaadadu yidhaahdaan wareer waxaasoo dhan naga joojiya murtadkaani waxaa la wareegaysa naga daaya meeshaan maanta midnimo qaranaa loo baahan yahay maslaxa aan wadnaa waayo dambeeteen waxaanu samayn doonaa waxbaynu kala xuli doonaa mushkilad male hadda waxbaynu isku darsan insha allah marka dambe meeshun hoostaynu ka geli ahlu tawxiidkaa ku soo bixi hoos intaynu kaga nimaadno kulli waynu afgembinaynaa mid mid baynu u siibaynaa waa la odhan karaa soo ma aragti waxaan leenahay iyadoo aan banaanayn aan kusoo sheegay maba banaanaba marku in la laayaba nimanka ahayde waxaan leenahay haddii arrinkaasu uu sax ahaan lahaa oo nin ilaahay shareecadiisii ka hor yimi in wax lagu darsamayo waxaynu u noqonaynaa taarikhdii khulafaa raashidiin radi allahu tacaala canhum abubakar radi allahu tacaala canhum markii la doortay waxaa gaaloobay wixii gaaloobi kara oo dadabaa gaaloobay waa la kala tegey mashaakil aada iyo aada u weyn baa dhacay waad la socotaan oo dhibtii meesha ka dhacday sidee bay xaaladdu ahayd caashaa noo sheegaysa siday xaaladdu ahayd magaalada madiina siday noqotay ayay caasha nooga sheekaynaysa caaisha maanta waxaa laleeyahay waxba ma qaban karo waa baqaynaa cirkaanalo ka imaanaya dhulkaanalo ka imaanaya innaga inaan wax isku darsanno wey haddii kale waa baaba'aynaa waa nala kala googoynayaa maraykan baa mar dhow soo degi diyaaradihiiba waaba joogaanba hadda meel fog nagama jiraan haddii ilaahay ku ron yahay etoobiyaa soo duuli naataa soo duulaysa cid hari mayso dalna la hari maayo adinka murtad murtad aa sheegaysaa shuwa murtad murtad dowla dalka dhan baa la qaadanaya waxaan leenaha maalintaa marka caaisha ayaa noo fasiraysa nooga warramaysa radiallahu tacala canha waxay tihi caaisha rasuulkii sala allahu alayh wasalam markii la qabtay bay tihi irtadad carabu nimankii carabta la oran jiray way ridoobeen qaadibatan bay tihi dhammaantood ba iyadu leedahay lakin waa intii badnayd wey wa ushriba nifaaqu bay tihi nifaaq baa laga dhargay bay tihi wallahi ilahay baan ku dhaartay bay tihi wallahi ilahay baan ku dhaartay laqad nazla bi maa nazla bay tihi maa low nazla biljibaali raasiyaati lahaadaha bay tihi wallahi waxaa aniga fakerka igu dhacay iyo mashaakilka i qabtay iyo waxa aan dareemayey haddii ay ku dhici lahaayeen buuraha hadday ku dhici lahaayeen buurahaba way qaadi lahayen way dumin lahaayen bay tiri ma garanaysa waxay tidhi wasaara asxaabu muxamadin sala allahu alayhi wasalama kaanahum macad waxay noqdeen bay tiri ri oo kaleeto oo mudiratin fii xashin fii leylatin mudira biardi maslacabay waxay noqdeen bay tiri inay saxaabadii radi allahu tacaala canhum ay joogaan habeen ri habeen joogta oo meel ma garanaysaa cidla ah oo roob ku da-ay oo bahalo badan waraabayaal ay ka buuxaan oo kala jooga bay noqdeen bay tiri ma garanaysa fa wallahi ilahay baan ku dhaartay bay tihi mar is markaa niqaash baa bilaabanaya ilo dhib baa dhacday mashaakil baa dhacay niqaash baa bilaabanaya dadki baa wada hadlaya haddii qofba xuluul buu keenaya waxay tihi mar kasta oo khilaaf yimaadoba aabbahay baa boodayay bay tiri markaas buu intuu u tago arrinka soo kala xogminayey oo soo kala hagaajinayey oo wax soo kala saarayey oo muuraha soo kala dejinayay abubakar waad garanaysaan waxa uu qaatay arrin cajiiba bay ahayd sidoo kaleeto abu hurayra ayaa noo isagana sidoo kale noo sawiraya oo waxau leeya ilaahay baan ku dhaartay abubakar haddii aan la dooran lahayn islaamku waa ilahay adduun adduunkaba ilahay laguma caabudeen buu leeyahy saddex mar buu dhaaranaya wallaahi haddaan abubakar la dooran lahayn ilaahayba adduunka laguma caabudeen dibdami laguma caabudeen buu leeyahy ma garanaysa sidaa ayuu oranayaan markaas buu ka warramaya sidaas oo kaleeto dhibaatadii meesha ka dhacday wixii dhacay sidaa marka isagoo ah dadkii baa marka kala qaybsamay qayb waa nimankii musaylamatulkadaab iyo raggii la midka caawa nimankaa warkood ma taagna in lala diro niman waxaa yimi sakada diidaaya laakiin intii kale o dhan ogol soo ma garanaysid wufuud bay soo dirsadeen cabdillahi mascuud baa wuxuu leeyahay wa jacalat wufuud lcarab taqdumu lmadiina wufuud carab baa waxay bilowday inay madiine imaanayso yuqiruuna bisalaati salaadii bay qirayaan wayamtanicuuna min aadaai zakaa zakadii bay diidayaan wa minhum waxaa ka mid a man imtanaca min dafcaha ila sidiiq mid sidiiq u diiday inuu u dhiibo baa ka mid a wadakara ana minhum man ixtaja wuxuu sheegay mid khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha aayaddaasay daliishanayeen iyo wixii la mid ah arrinkaasu marka markii uu dhacay meeshan warka uga socdaa waxa weeye biyadhiciisa warka waxa weeye arrinkaasu markii uu dhacay sheikhu wuxuu yidhi waqad takallama saxaabatu ibnu kahiir waay saxaabadu waxay la hadleen maca sidiiqi fii an yatrukahum wamaa hum calayhi min manci zakaat nimankaan rag wa isdhaamaaya kuwaan zakada keliya diiday ee salaada tukanaya ee laa ilaaha ila allahu leh ee islaamkii aanaan kirsanayn warniyo kuwaa naga daa nimankan kale ee iyagu sariixa ah ee sheegtay inay musaylamatulkadaab iyo inay la socdaan iyo kuwii duleexa iyo ragga la midka ah nimanka aan la diriro nimankaan noo daaniyo ay yidhaahdeen oo maxaa samaynaysaa ta'alluf ku sameeyo soo dhaweey xataa yatamakana aliimaanu fii quluubihim ilaa nimanka quluubtooda imaan ka galo wanaafiqda siday leeyihiin wa nimanka iimaan ha ka dhergeen uma hum bacda dalika yusakuun nimankan waxay noo diideen oo kaliya zaka waay zakada way bixinayaan dhib male dhib kale laguma hayan lama diriraayaan guryahooday joogaan meeshahooday joogaan dagaalba laguma hayaan gaalana uma soo raaceen maya arrinkaas saas yeelbu yidhi wuxuu yidhi sheikhu wa abaa wuu diiday abubakr radi allahu tacala canhu soo ma aragtid oo wuxuu yidhi wallahi ilahay baan ku dhaartay laa adacu inaanan ka tegihayn buy an uqaatila calaa amri illaahi ilaahay amarkiisa inaan ku dagaalamayo buu yidhi xataa yunjiza allaahu wacdahu ilaahayh wacdigiisa uu ballan qaaday uu ii fuliyo oo wayuufii lanaa cahdahu ballantiisana alle noo fuliyo oo wayuqtalu man qatala mina shahiidan midkii la dilona uu shahiid noqdo min ahli اljannati wayabqa man yabqa mina khaliifatahu wa duriyatahu fi ardihi dhulka ilaahay uu joogo isagoo sharaf iyo qiimale qada'ullahi alxaq ilahay qadahiisa xaq weeye wa qowluhu ilahay qowlkiisina aladii laa khulfa lahu uusan ilahay khilaaf yahayn ilahay wuxuu yidhi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaati laystaklifanahum fi lard ilahay wiilku waa ii dhiibiyaa wallahi baan uga tegihayn buu yidhi waad garanaysaan oo iyagu ka bilaabay kuwii kale ma aadanba qabaa'ilkii sekada kuwii diiday kuwaasuu ka bilaabay kuwii kaleetona jabhad buu u diray isi mashquuli buu yidhi cikrama ibn abi jahl buu u diray isi mashquuli buu yidhi kuwaan ayaa laga takhallusay iyagu ka bilaabayba waxaan ka wadaa marka haddii ay nimankaani ay maslaxo tahay in dawlad lala dhisto horta nimankaan iyo kuwa yaa kufri weyn bal marka horaysa horta yaa kufri weyn waa shaki kuma jiro inay kuwaan kufri weyn yihiin miyaan ahayne kuwaan ilaa hadda culimada qayb baa ka muransan inaanay gaalo ahayn soo ma garanaysa laakiin kuwaan muran kama taagna nimanka gaalada soo raacay tawxiidka la biranaya diinta ilaahay burburinaya baa waxaa laleeyahy maslaxa ku jirta in dawlad lala dhisto saxaabadina maxay diideen inay iska daayaan iska daa inay dowlad la dhisaan maxay diideen niman soomaaya salaada dukanaya muslimiinta aan dagaal ku wadin oo dagaal ku haynin laakiin sakadii diiday taas ay diideen bay marka isu keenaysaa arrinku sidee buu isu keenayaa wey ayna maslaxa marka maslaxada sheegaysa xagee ku taallaa wey maslaxadu xaggee bay ka jirtaa aad sheegaysa wey waa garanay waxaan u gudbaynaa qolada kale qoladaas qolo waa qoladaas maxay yihiin qolo aan banaanayn in wax lagu darsado waay waxaan u gudbaynaa marka qolada kale oo qolada kale maxaynu ku sheegna mushrikiin wadaadadu iyagu waxay leeyihin muslimiin waa lakin annaga waxan ihi mushrikiin wa annaga waxaan idhi waa mushrikiin xaggee baan ka keenay warkaan aan oranayna waa mushrikiin ila waa lagu qabsan karaay dadkii baad gaalaysiinaysa mushrikiin baa ku sheegteen baa laleeyahy waxaan ka keenay ilahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala wa aqwaal ahli lcilmi ilahay kitaabkiisa iyo aqwaasha ahlulcilmiga ayaa arrinkaa noo sheegaysa w wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy sheekh cabdiraxmaan ninka la leeyahay shekh cabdiraxmaan eh, raximah llahu tacaala ee eh, ah ma garanaysaa eh, wiilku awaha u ahaa ee ninkii khatarta ahaa awaha u ahaa maxamed cabdiwahaab ayaa wuxuu leeyahay su-aal baa la weydiiyey marka su-aali buu ka jawaabaya marka markaas bu wuxuu yidhi su-aashaan buu yidhi saddex wajiba ila alwajhi ula buu yidhi an allaha subxaana watacala sharca aljihaad buu yidhi wa amara bilqitaali ilaahay jihaadka ayuu sharciyeeyey amar buuna ku bixiyey wuuna amray dagaalka wa bayana lana alxikmata xikmada ayuu noo sheegay fi dalika wa muujibuhu iyo waxa waajibinaya iyo wamaa yaxsulu bihi lkafu iyo waxa dagaalka in la joojiyo keenaya buu yidhi qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi subxana watacaala waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna falmunfasiruun waxay leeyihiin buy qaal munfasiruun ashirki shirki waay wayakunu diinu kulluhu lilah wadiinu ismu lcaam wadiinu ismun caam diintuna waxa way ismi weyn wey wa huwa maa bacata allahu bihi muxamadan sala allahu aleyh wasalam wuxuu ilahay nebi moxamed la soo diray wey kama qaala tacala ilahay siduu u yidhi facbud illaha mukhlisan lahu diin alaa lilahi diin lkhaalis sida ilahay u yidhi subxana wa tacala wa qaala tacala ilahi wuxu yidhi wama umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin wa fi lxadiidi bucistu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allah waxda xataa yucbad allah laa shariika bihi shaya ayuu halkan ku qoray xataa yucbad allah waxda ba xadiisku lakinha ah. seef baa la ila soo diray ilaa ilahay keliya la caabudo bas waxda ilahay la caabudo wlwajhu aani buu yidhi an allaha amara biqitaali lmushrikiin ilaahay wuxuu amray mushrikiinta in lala dagaalamo kaafatan dhammaantood reer maxamed cabdihaadna waa idiin soo sheegayo mushrikiin markii ay yidhaahdaan waxa ay ka wadaan nimanka qubuuraha caabuda maxaa jira cid kaloo ay saarkeen ma jirto nimankai la dagaalamay nimankaas bay ahaayeen nimanka ayaa ilaahay buuna amray dhammaantood buu yidhi aayaddu wuxuu rabaa inuu caam kaaga dhigo oo mushrikiintu hore aanay ahayne mushrik walba inay tahay ayuu rabaa inuu kuu sheego ma garanaysaa mushrikiinta oo dhan baa ilaahay amray subxaanahu watacaala kaafatan oo ilahay wuxuu yidhi faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum mushrikiinta laaya meel kastoo aad ka heshaanba faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad amar ilahay ka yimi wa dowlad baa la yidhaha lala dhisto iyaguna maxay yihiin dagaal baaba waajibayba ilaahay baa amar ku bixinaya ilahay dowlad halaal dhisto ma leh ilahay muxuu leeyahay halala jihaado ayuu leeyahay ilahi wuxuu leeyahy subxana wataala faqtulu lmushrikiin mushrikiinta la dirira xaysu wajadtumuuhum meel kasto ad ibnu kasiir wuxuu leeyahay xaramka waxaa ka soo reebay aayaadkalu leeyahy wakuduuhum nimanka waxaad ka dhiganaysaan maxaabiis ka dhigta maxaabiis ka dhigta waxsuruuhum go'doomiya waqcuduu lahum kula marsad waddo walba u fadhiista ilaa intaan wadaynaa yaa rabbi ilaah waxaanu wadaynaa fain taabuu hadday toobad keenaan waaqaamu salaata wa aatawu zakaata fakhalluu sabiilahum farax markaasaan dowlad la dhisanaynaa dowladdu waa goorma fain taabuu waaqaamu salaata wa aatawu zakaata fakhalluu sabiilahum aayad kalena fa ikhwaanukum fi ddiin markaas bay walaalihiina diinta noqonayaan sheekh wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi fain taabuu ay cani shirki baa laga wadaa shirkiga markay ka toobad keenaan wa aqaamuu salaata markaas buu sheegay fabayana subxaanahu wa tacala annahu laa yukafu canhum lagama istaagayo dagaalka lagama daynayo xataa yuqiimuu aclaama alislaami adaahira ilaa ay muujiyaan diintan daahirka ah ilaa ay ka muujiyaan aclaamteeda oo daahirka wahiya waxa weeye haadihi alaaat alarkaan saddexdan rugni wey kamaa dakara allahu subxaanahu wa tacaala hore siduu kusoo sheegay ayuu yidhi magaranaysa iyuu nabigu u yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wayuqiimu salaata wayu'tuu zakaat axaadiista ayuu akhriyey halkaas nimanka marka dagaal baa ka waajibaya buu yidhi soo maarka mafhuumkii culimadana nafsu shay bay noqotay wuxuu leeyahy reer maxamed cabdiwaab waxay leeyihiin ninkii yidhaahda aayaadkaanu mushrikiin walba kuwa maanta jooga ma qabanayaan isagaaba gaalah bay leeyihin isagaaba gaalahay ohanayaan waaba gaalba ninki yihahdo ma soo gelayaan gaal weye bay leyihin ma garanaysa halse ohanaya waa garanay halkaa marka waxaynu ku aragnay in ma garanaysaa nimankii aanay tolnimo iyo walaaltinimo aana naga dhaxayn okay mushrikiin in lagu magacaabayo haddana aan ku siiyo iyadana culimadii nafkooda hadalkeeda aan ku siiyo aan ku siiyo biidni illahi tacaala aan ku siiyo sheikh isxaaq ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ale sheikh aan ku siiyo isagana wuxuu yidhi hadalkii dheeraa hadal dheer hadda ka hornay marar kale soo raray wey laakiin inta muhiimkaa ah keliya aan maanta ka soo qaato wuxuu yidhi shiikhu markuu ka soo hadlay inaan loogu cudur daari hayn mase wadaadada u akriyaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan horta marka horeysa mushrikiin aad ku sheegteene miyaad xujadii ku oogteen inay yidhahdaan baa laga yaaba iyadoo ilahay kitaabkiisa meesha yaallo mar kale rabna inuu ka hadallo marka shiikhu wuu ka hadlay oo wuxuu yidhi nimankaa iska daaya buu yidhi lqubuur buu yidhi wahum laysuu bimuslimiin cubaad lqubuur nimanka qubuurta caabuda buu yidhi sifa udhegaysa wahum laysuu bimuslimiin muslimiin maaha marka waa cadaadal malaynaya soo ma aragti wahum laysuu bimuslimiina muslimiin maaha walaa yadkhuluuna ma gelayaan fii masama alislaami magaca islamka ma soo gelayaan muslimiin lama ohan karo waadid waxay yidhahdeen muslimiin wey culimadaanu maxay leedahay muslimiin lama oran karo soo ma garanaysi muslimiin lama oran karo ayay leeyihiin okay waan ku noqonaya waxaan ku noqonayaa intaa ka badan baan soo bilaabaya waayo waxaa laga yaabaa in hadhowdii intay rag dhagaystaan ay yidhaahdaan shiikha wuxuu ka waday markii xujada lagu ogo oo ay caanadaan oo ay diidaan oo dagaalamaan markaasaa laga wade nimankaa yaa waraaqo u qoray yaa u tegay yaa la niqaashay baa laga yaaba in la yihahdo sheikhu wuxuu yidhi marka wa mas'alatuna haadihi nin buu ridinayo ninka mar soo qaadan doona insha allahu tacala uu ridinayay risaaladiisa kufrulmucayan takfiirulmucayan la yidhahdo wey wuxuu yihi sheikhu wa haadihi mas'aladaanu ka warramayno wa hiya cibaadat llahi waxdahu ilahay cibaadadiisa laa shariika lahu wlbaraa'atu min cibaadati maa siwaahu ilahay wixii ka soo hara oo la caabudo beri laga noqdo wey wa ana man cabada maca allahi hayrah ilahay qofkii wax la caabuda faqad ashraka shirka alakbar ninkaasu shirku alakbar buu ku dhacay alladii kaasoo yanqulu can ilmillati dadka islaamka ka saaraya hiya aslu usuuli ilaahay cibaadadiisu waa aslu usuul wa asalka usuusha ugu weyn oo ugu horeeyo weeye maaha sheekh ciyaaryaar maaha wa biha arsala allahu rusul ilaahay iyada ayuu rususha usoo diray wa anzala alkutub kutubta usoo dejiyey wa qaamat cala annaasi alxuja birasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiibuu u soo dejiyey xuji oo rasuulka ugu soo dhiibay wa bilqur'aani qur'aan buu ugu soo dhiibay wa wahaakadaa sidaasba tajidu ljawaaba aad jawaabta ka helaysaa min a'imati diin niman buu radinayey oranaya xujadii adoo aan ku ogin baad gaalaysinaysa marka wuxuu kuleeyahay xujadii waaba ku ogantay qur'aanka ah ninkii qur'aanka haysta xujadii waa ku ogantahay qabri qabrigaan caabuda yaa ii sheegay ma jirto qur-aan ma haysataa ha maca salaamo saasuu ku leeyahay wuxuu ku yidhi wahaakada tajidu ljawaaba jawaabta saasaad ka helaysaa min a'imati diin culimada diinta saasaad ka heli jawaabta oo fii dalika alasli asalkan markay ka hadlayaan cinda takfiiri markay gaalaysiinayaan man ashraka billaahi ilaahay ninkii u shariig yeela fa inahu yustataabu waa la toobad weydiinaya fain taaba hadduu toobad keeno wailaa qutila waa la dilaya muxuu yahay ninkii keligiis ahaa ee miskiinka ahaa ee lasoo qabtay wa kuwa quburaa iska dul fadhiya waa soo qabanaynaa toobadkeen haddii kale waa kudilayna lakin nin qori sitaa miyaa soo qaban kartaa nin adiga kaa qoriyo waaweyn oo gaaladu ay taageerayso wax walba haysta oo taangiu soo kaxaysanaya adiga ma soo qaban karaysa maya daaif markaa mumtanica wa waa la diriraya dagaalku wuu soconayaa marka w faqtuluuhum wa dila wa soo ma garanaysi waa la dilaya wuxuu yidhi sheikhu marka u dhegeyso buu yidhi wailaa qutila waa la dilayaa laa yadkuruuna tacriifa in mas'alada loo bayaaniyo loo tacriifiyo ma ay sheegayaan fii masaa'il alusuul usuusha markii la joogo buu yidhi wainamaa yadkuruuna tacriifa tacriifta waxa ay sheegaan fi lmasaa'il alkhafiya masaa'ilada qarsoon kuwa qarsoon oo u baahan in la kala faydo oo ma garanaysaa qofkan loo bayaaniyo oo lala niqaasho kuwaa weeye midka qofka loo sheegaayo loo tacriifinayo amaa masalooyinkan toobadkeed gaalnima ku jirtaa laleeyahay khalaas ma garanaysaa allatii taasoo qad yakfaa daliiluha uu ka qarsoomo calaa bacdi lmuslimiin muslimiinta qayb ka mid ah ka masaa'il اnnisaaci biha bacdu ahli اlbidaci kaalqadariyati wاlmurji'ati oo fii mas'alatin khafiya ama masale khafiya kasarfi wاlcadfi sida madiidadoo kale wey madiidada qofka waa la sheegaa waa la leeyahay shirki way ka joog waa loo cadaynaya hadduu diido markaasa la gaalaysiinaya maxaa jira masale qarsoomi karta wa sooma garanaysi maxaa jira masale qarsoomi karta wuxuu yidhi yucarafuuna waa kuwa waa loo sheegayaa cubaad lqubuur ha may waa qalday ha ha iyo walcasi wakayfa buu yidhi ha meeshaan dhaafa saas wakayfa sidee sideebaa yucarafuuna loogu tacriifinaya loogu sheegayaa buu yidhi cubaad lqubuur kuwa qubuurha caabuda wahum laysuu bimuslimiin muslimiin mabahaba muslimiinba mabahaba wadaadadii iyo wadaadadan waa isdiidan yihiin cajiib waay wadaadadii anasan iyo wadaadadaa waa isdiidan yihiin xaggee wax ka khaldan yihin ya akhwaani meela wax iska kuma waa khaldan haddaad leedahay reer maxaa cabdiwahaab waa khaldan oo nimankaa daliil buuna ku siin doonaaye haddaan leeya nimankaana khaldan iyo qoladaana khaldan bal ha loo gar noqo insha alla adinkaan idin dhiibi doonaa biidn illahi tacala walaa yadkhuluuna fi musama iman islam islaamka maba soo gelayaanba oo maxaa jira wahal yabqaa miyaa wax ka haraan maca shirki shirkiga markii la galo camalun camal miyaa soo hara wallahu tacaala yaquul walaa yadkhuluuna aljanata xataa yalija aljamalu fi sami lkhiyaad ee ila l subana wataala ilah man yushrik billahi fakaanama hara min asamaai fatahbafuhu ayru ow tahwi bihi riixu fi makanin saxiiq ilahi wuxuu leey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waman yakfur biliimaani faqad xabida camaluhu aayaadkaaso dhan buu ku siiyey ayna buu ku yidhi marka ilaa hayri dalika min alaayaat walakin buu ku yidhi sheekhu dhegeyso hada lmuctaqad ictiqaadkan aad aaminsantahay inuu muslim yahay buu yidhi yalsimu minhu wuxuu ka dhashay buu yidhi muctaqadun qabiix muqtahad xun buu yidhi wa huwa waxa weeye buu yidhi ana alxujata xujadu lam taqum ala hadihi lumma lam taqum cala hadihi alummati bialrasuuli waalqur'aan inaad tidhaahdo ummaddaan rasuulna umaba imaan qur-aanna umaba imaan nacuudu billaahi waxaanu ilaahay ka magangelaynaa min suui lfahmi fahmi xumada ayaanu alle ka magangelaynaa alladii awjaba lahum kaasoo u keenay nisyaana alkitaabi waalrasuuli kuwa u keenay markaasuu tusaale ku siiyey marka bal iskaba daaya ahlu lfatrata nimanka aan rasuulba soo gaarinba alladiina kuwaasoo lam tabluqhum risaala risaala aanu soo gaarin iyo wlqur'aani qur'aan aanu soo gaarin wamaatuu ku dhintay cala ljaahiliya jaahiliya ku dhintay laa yusamuuna laguma magacaabayo muslimiina muslimiin laguma magacaabayo bilijmaaci ijmac walaa yustakfaru lahum dembidhaafna ilahay looma weydiinayo wainamaa waxa keliya oo ikhtalaa ay isku khilaafeen ahlulcilmi ahlulcilmigu fii tacdiibihim fi laakhira aakhira naarta ma gelayaan mase ma gelayaan laysku haystaa kuwaana shirkiga gelin waa qoladaa shirkiga gelin wey warkaasu marka waa ka inay marka marka mushrikiin yihiin mushrikiinta aan ku celcelinayno warka halkaan aan ka keennay anagu warka halkaanaan ka keennay weeye caqiidat lmuwaxidiin boqol toddobaatan iyo ko ayaad ugu tegaysaa wey okay waxaanu egaynaa wallaahi aniga shirkiga ma samayo laakin haddii aana shirkiga samayn aniga waxba igama gelin qoladaa dhexdhexaadaan iska ahay aniga waxaa shirkiga burburintiisana waxba igama gelin wax allaala waxaan sameeyana ma jirto hawshaasaanu fiirinaynaa iyadana waxaa laga yaabaa intaas insha allah inaan idinku soo koobo maanta insha allahu tacaala kaa intaynaan u gelin mid kale aan fiirino waxaan fiirinaynaa kaa intaynaan u gelin shiikh kale aan idin keeno isagana nimanka in lala dirirayo dagaal ay tahay nimankaanuna ay gaalo yihiin nimanka arrinkaan samaynaya naftooda kuu sheegaya To žao je staješ. Ovo brine. Pogledajte ovo kao noj staješ. Subhanallah. U rebe. A ne tvoga noj staješ. Subhanallah. Rokor me kan Allah tak tenmiyo. okay okay wa wa meesha waa iga luntay kanaan fiirshay marka kanaan idinsoo khatimaya insha allah bes kaa waa iska daynaya kaa waa iska kanaan khatimaya insha allah waxaan haystaa subxaan allah tobankii waad saacadda fiir masha allah ha moodin bo tobankii wuxuu yidhi sheeku fakira jawaabaat can iraadaat awradaha bacd lmuslimiina cala awlaadi shaykh lislaam maxamed ibn cabdilwahaab maxamed cabdiwahaab jawaabo su-aalo u yimaadeen halkaa marka jawaabihii baan sheegaynaa halkaan la sheegi doonaa insha allah fa canha raximahum llahu tacaala waxay ku jawaabeen wacafa canhum fa dalika waxaa ka mid ah ma qawlukum fii rajulin dakhala hada diin nin diintan soo galay wa axabahu oo jeclaaday laakin laa yucaadi lmushrikiin mushrikiinta lama coloodo laa yucaadi mushrikiina ow caadaahum laakiin col buu leeyahay walam yukafirhum ma gaalaysiiyo bal fiirsada nina muxuu sameeyey mushrikiinta lama coloobo midna waa necab yahay lakin aniga ma gaalaysiinayo anag waa mujid ahaa qubuuraha caabuda waa nabcahay ma gaalaysiinaayo yidhahda aw qaala yidhi anaa muslimun anigu muslim baanahay walaakin aqdiru walaakin ma aqdiru ma awoodo walaakin ma aqdiru ma awoodo akfuru inaan gaalaysiiyo ahlu laa ilaaha ila allah kuwa laa ilaaha ila allahu yidhaahda aniga muslim baanahay laakiin ma gaalaysiin karo walow lam yacrifuu macnaha xataa haddii aanay macnaheeda garanayn wa rajulun dakala hada diin in diintaa galay wa axabahu jeclaaday bal ka warran isagana walaakin yaquulu odhanaya la atacaradu lqubaaba anigu ma ma burburinayo qubuuraha iyo wixii la midka ma taabanahayo xeeg ma gelin dadku waa xun yahay dadka ha loo sheego inuu xun yahay laakiin hawlaha ayaan la gelin wa aclamu waxaan ogahay waxaan ogahay waxaasu annahaa laa tanfacu walaa taduru inaanay dadka waxna tarin waxna yeelin walaakin laa atacaraduhaa waxba ku darsan maayo anigu ninkii yidhahda ka hor sen u badannahay waa inagii ba caawa laynoo jawaabaya dhegayso bal waxay ku jawaabaan nimankaasu caruurtii maxamed cabdiwahaab culamadii wey faljawaabu ana rajula laa yakunu musliman muslimaba noqonayoba ilaa idaa carafa tawxiida tawxiidka ilaa uu garto wa daana bihi uu diin ka dhigto wa camala bimuujibihi waxa uu waajibinayo uu ku dhaqmo wa sadaqa arasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu rumeeyo fii ma akhbara bihi wixii uu ka waramay wa adaacahu u adeeco fii ma nahaa canhu wixii uu nahayey wa amara bihi ee uu amray wa aamana bihi uu haddana uu aamino wa bimaa jaaa bihi wixii uu la yimi faman qaala qofkii yidhaahda laa ucaadi lmushrikiina mushrikiinta anigu lama collaytamayo ow caadaahum ama la colaytama walam yukafirhum aan gaalaysiin ow qaala yidhaahda la atacaradu ahla laa ilaaha ila allah dadka laa ilaha illa waxba ku darsan maayo anigu walow facaluu lkufra washirka xataa hadday shirki sameeyaan wa caaduu diin allahi ilahay diintiisa ay la colloobaan nimanka maanta ilahay diintiisa la diriraya ee dagaalka kula jira ee difaacaya shirkiga difaacaya ninka maanta ohanaya walaalahay way ka warrama marka nimankaan walaala ma nimanka loo jawaabaya dhegaysta sida meeshu khatar u tahay dhegaysta marka wey arrinkaa odhanaya buu yidhi iyagoo diinta ilaahay la diriraya oo qaala oranaya oo qaala yidhaahda laa atacaradu lqubaaba anigu waxbooda ka jijebin maayo ka taaban maayo fa hada laa yakunu musliman kaasuu muslim maaha ninkaas muslin maaha bay yidhaahdeen haddii fadwada aan qaato wax yaraa ah muslin laga noqonayaba <laughs> <laughs> khatar baanba ku jiraa wax yar baa muslin laga noqonaya haddii fadwada la qaato <laughs> soo ma garanaysid bal huwa miman qaala allahu fiihim waxa uu yahay kuwa ilahi yidhi subxaana wa tacaala nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa waactadna lilkaafiriina cadaaba muhiina baab kala soo gelayaan kuwa ohanaya qayb baan rumaynaynaa qaybna waa diidaynaa ma garanaysaa kuwa oranaya oo eh, ma garanaysaa labada wada samaysanaya kuwaas bay noqonayaan buu yidhi wallahu subxaanahu watacaala awjaba mucaadaat almushrikiin ilahi wuxuu waajibiyey in cadow lala noqdo wa munaabadatahum iyo in lala dagaalamo wa takfiirahum iyo in la gaalaysiiyo culimadu maxay yidhahdeen waxba lama gaalaysiin karo ma aynu weli takfiirkii mar kale inu fariisan doonaa insha allah soo ma garanaysa nimankaan odhay nimanka horaan ka bixilaan habaa soo ma aragti shiku marka wuxu akriyay laa tajidu qawma yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir aayadkaasu akriyay tirada badan ma garanaysa marka halkaa maxaynu ka ogaanay ninkii aan gaalaysiin ayaaba la gaalaysiinayaaba adigana waxaad leedahay nimanku dawladbay noo dhisayaan nimankaan waaba iyagii ninkii aan gaalaysiin iyagaa la gaalaysiinaya <laughs> xaggee bay iska keenaysaa marka sheekada sheeka isqabanaysa maaha soo ma aragtid majmucatu tawxiid ba hadalkaas isagana uu ku jiraa wuxuu kusii jiraa eh, maxaa la yidhahdaa eh, risaalada la yidhaahdo eh, annajaat walfakak ou leeyahay xamed ibn catiiq ayuu ku jiraa majmuucadana lambarkeeda waxa wey boqol sideetan iyo shan ilaa sideetan iyo lix ayuu ku jiraa <clears throat> marka hade waxa wey warka waa maqasheen beelada halkaa marka maxaynu maxaa inu halkaas aynu ku gabagabaynay dawlad wadaag la yihaahdo ma jirto munaafiqiin iyo murtadiin dawlad lala wadaagi maayo dagaal mushrikiinna dawlad lala wadaagi maayo dagaal muwaxidiinta keliya baa dawlad iska leh bes dagaalkuna waa soconaya ilaa dawlad tawxiida la helo oo tawxiid ku dhaqanta wixii shahiidayaa ilaahay bay aadayaan subxana wa tacaala ilaahay bay u tegayaan iyagoo uu raalli kaya ilahay tawxiidkiisa u socda soo ma garanaysa alle u tegayaan iyagoo tawxiidkoodii ku dhintay ayay alle u tegayaan subxaana wa tacaala ahmiyadduna tawxiidka in la taago weeye ahmiyaddu ma aha dawlad kufriyada in la dhiso maaha ahmiyaddu ahmiyaddu in la taago tawxiidka ilaahay weeye subxaana wa tacaala saa darteed baa marka waxa weeye bayaanku ma waafaqsana madhabkii ay culimmadu yidhaahdeen ahlusunna waljamaaca waa kuwan ahlusunna waljamaca wey faqradaasu ma waafaqsana marka dowladda islaamka ee la doonayo ma waafaqsana wallahu subxaanahu wa tacaala aclam